يا ربي يسألك خلاص لحالي فأنا الضعيف وهذه أحوالي قال الشيخ رحمه الله تعالى ولنختم الكلام إن شاء الله تعالى بمسألة عظيمة مهمة جدا تفهم مما تقدم ولكن نفرد لها الكلام لعظم شأنها ولكثرة الغلط فيها فنقول sheekhu markuu soo dhammeeyey shan iyo tobankii shubho iyo jawaabahoodii shubuhu hal jawaab kaga jawaabay iyo miduu laba kaga jawaabay iyo miduu sagaal kaga jawaabay waa soo dhameeyey wixii shubahaad ahaa ee markaa nimanka ay ku andacoon jireen ayib masaa'il fara badan oo wanaagsanna waa dhex geliyey khaatima ayuu u dambeysiyey kitaabka khaatimadu marka waa khaatima ku saabsan masalaة اliimaan masalaة اliimaan wاlkufr wix loo yaqaano aliimaan masaladaasuu ku khatimaya wuxuuna sheekhu yidhi walnaqtimi اlkalaama hadalka aynu ku gunaanadno in shaء allahu tacaala hadduu rabbi yidhaahdo bimas'alatin mas'alo cadiimatin weyn muhimatin muhima jiddan si aada weliba tufhamu laga fahmaayo ninkii asagu fahmo badan mima taqadama wixii soo hormaray kitaabkii bidaayadiisa ilaa halkan waxaynu sharxaynay baa laga fahmi karaa buuri masaladan macnaheeda in tawxiidku shardi yahay shuruud ay uu leeyahay wuxuu ku asaxo meelo la maro waxyaaba uu ku buro u ku jabo waa lagu fahmi karaa buuri waa iska caddahay walaakiin hase yeeshee nufridu lahaa masalada waxaynu u gooni yeelaynaa alkalaama aynu u gooni yeelaynaa buuri hadal gooni aan siinaynaa licidami sha'niha weynanka shanigeeda maxaa yeeley waa masalo weyn masalo fudud ma aha xaalkeedu marka iyo shanigeedu shani fudud ma aha waxaa kaloo keenay inaanu hadalku ku gooni yeelno walikatrati alhalati gafka badnaansihiisa fiiha lagu gafay masaladan dad badan baa ku gafay oo ku khatalmay fa naquul waxaanu leenahay masalada waa tani laa khilaafa muran kuma jiro ana tawxiida tawxiidku waynu soo marray tawxiid wax la yihahda tawxiid waynu soo marray waa ifraad ullahi subxaana wa tacaala bima yakhtasu bihi min afcaal wa sifaatin wa asmaa wa cibaada wuxuu rabbi goon markaad tawxiid aad doonayso inaad jamciso waa waxaa weeyaan ifraad ullahi subxaanahu wa tacala bimaa yakhtasu bihi ilahay inugu gooni yeelo oo asaga lala aado wuxuu gooni la yahay waxaa marka kugu jira tawxiid rububiya wa tawxiid alasmaa wasifaat wa tawxiid alcibaada halkaasay kuusoo gudagelayaan haddaad hadhow kala qadqaadana midna waa tawxiid afcaali rab oo tawxiid midna waa tawxiid alasmaa wasifaat midna waa tawxiid alcibaada markaad laakiin ururinayso waxaad odhanaysaa tawxiidku waxaa weeye ficil ahaan ma min waxada yuwaxidu tawxiidan tawxiidkuna waa ifraad ullahi subxaanahu wa tacaala bimaa yakhtasu bihi ilaahay wuxuu asagu gooni u mudan yahay oo loo daayo wey oon loogu dhowaan nabi maxamedna aan lagu dambaajin malagna aan loo geyn jinna aan wax lala siin awliyana aan la dambaajin kaas wey laabudda waxaa lagama maarmaa tawxiidku an yakuuna biاlqalbi wاllisaani wاlcamal tawxiid waxaa lagaa maarmaana inuu qalbiga dhaco ood aamintood rumayso qalbigaada uu dego kow waxaa kaloo lagaa maarmaa inaad ku hadasho laa ilaaha ila اllah man qaala laa ilaaha ila اllah wa kafara bima yucbadu min duuni اllah ayib wاlcamalku dhaqan baana waa lagaa rabaa shardi wey aliimaanu qowlu wa camalun wa weeye iimaanku waa inuu qalbiga tago ayb walamaa yadkhul iimaanu fii quluubikum qalbiga waa inuu iimaan ka yimaado kataba fii quluubihim اliimaan idan tawxiidka iyo iimaanka aad sheeganaysaa waa in qalbigaada u ka soo ambaqaado carabkaada uu ka soo ifbaxo xubnahaaduna ay ka shaqeeyaan haddii kale waxaad sheeganaysaa beenbeen bay noqonaya fain ikhtalla hadduu isdhimo shay-un shay isdhimo oo min hada min atawxiidi biاlqalbi wاllisaani wاlcamal uu isdhimaay lam yakun الrajulu musliman ruuxu muslim noqon maayo qalbiga tawxiidka dhacahaya labaa shardi ah kow waa in qalbigaada tasdiiq iyo iqraar iyo cilmi laga helo oo rabbi subxaanahu wa tacaala qalbiga aad ka rumayso ood tasdiiqiso ood ogaato ood qirto way camal saddex labaad oo qalbi a lagaa rabaa oo ah alictiraaf alkhuduuc wاliltizaam wاlinqiyaad walmaxaba waa laba camal oo kala duwan midna shaygu waa inaad ogaato ood rumayso wey tasdiiqiso midna waa inaad waxaad rumaysay ee tasdiiqiso u hoggaansanto waa in maxabadii lagaa helo hoggaansankii lagaa helo iltizaamkii wixii aad sheegatay lagaa helo qalbigaada uu sheegtay waa laba kala baab midkood haddii la waayo iimaan asixi maayo midkood haddii la waayo camalkii qalbigaha iyo qowlkii qalbigaha qowlu lisaanku waa qaybta hore التصديq واlإقرار والمacriفة الqalbiya waxaa loo yaqaanaa qowl الqalb ayb inaad iltizaamto ood hogaansanto ood khuduucdo ood rabi tala saarato ood jeclaato shareecada iyo diintii waxaad sheegatay qalbigaana hawsha ay ka soo ambaqaaday waxaa loo yaqaanaa camal اlqalb waa laba kala baab marka midkood la-aantii ka kala asixi maayo idan wixii aad sheegtay ee qalbigaada ka buuxa haddaadan afka ka sheegin waxba kaa socon maayo war waaa lagu yiri waxaad tiradaa laa ilaha illa allah amad maya hawshaan hoos baan ka camirana buuxda miyaad war warqabtaa iimaan babartaa i jooga kaa dhegaysan maa qoortaan ku taabanayna waxaa qalbiga kaa buuxi aad ku dharagtay waa in afkaada uu ka soo baxo carabkaada oo tiraada ashhadu an laa ilaaha illa allah bacdama ay xagga fadhiisatay carabkina waa ka carabkaa waa kaga dhawaaqay guduhuna ku buuxo haddana dad tiraan u dhaqaaq maayo shaqayn maayo beenta wayaan la xaseegtay malax baa qalbigana kaaga buuxda beenaalaa tahay carabka lagaa goynaya idan waa iswadaan hawla iswadaan kala hadhin wey camalkii oo jawaarixdu shaqaday qaban lahay salaadu kow ka tahay salaadu kow ka tahay zakadu kow ka tahay hawlihii lagaa rabe arkaanta islaamka iyo adoo tawxiidka ku dhawaaqa qalbiga iyo feeraha soo buuxsada intaa mid ka mid ah hadduu isdhimi sheekhu ku yidhi waxba socon maayo warcad cad wey warku war wey <clears throat> masla اiman baa loo yaqaana ama masla asma wاlaxkaam masaladii loo yaqaano wey masl culus wey fain carafa tawxiida dadku marka loo firiyo marka iimaanka loo firiyo ama tawxiidka la eego dadku qaybay noqonayaan fara badan fain carafa tawxiida tawxiidka ruux hadduu garto oo rumeeyo walam yacmal bihi uusan ku dhaqmin fahuwa kaafirun mucaanidun ka fircawna wa ibliis wa amhaalihima kala bax kitaabkaa qaba wey kala bax kitaabkaa qaba sheekh waa ku caddeey ruuxu tawxiidkiibu qalbiga ilahay inuu keligay subxaanahu wa tacaala asaguna uu cibaado muto buu qalbigiisa dejiyey carafa tawxiid laakiin kuma dhaqmin oo waxaa qalbigiisa ku jira kuma dhaqmahayo kufru liibaa baa loo yaqaanaa kufru listikbaar istakbarta wa kunta min alkaafiriin wey tayib warku waa iska cadiya walam yacmal bi uusan ku dhaqmin fahuwa kaafirun mucaanid qalbiga wuxuu ka rumeeyey buu diidan yaho waa jaaxid mucaanid ah وjaxaduu bha واstayqnatha anfusuhum wey fainahum laa yukadibuunaka walaakina الظaalimiin بaayaaتi la yجxaduun fainahum laa yukadibuunak bmacnaa inahum yactarifuuna anaka saadiq wa anaka saadiqu fi ma tadacii nabi maxamed run sheegayso ood waxaad la timina xaqii way ogyihin ba layidhi leannu haddii takdiib laga anfiya ayaga tasdiiq baa ka laazimhay iska ilaal hawsha fainahum laa yukadibuunaka macnadu waxaa weeye way ku rumaynhayaan waxaas inaad sheegayso inuu run yahy waa aaminsan yihiin laakiin ma hoggaansamhayaan maxaa helay kufruliibaa walkibr baa ku habsaday marka aayadda inaad u qaadato kuma beeninhayaan macno kale ku jira waa ku rumaynhayaan wey qalbiyan waxaad sheegtay inuu dhab yahay aduguna xaq ku hadlayso runlowna aad oggeed walaakina aalimiina biaayaati illaahi yajxaduun kibir bay u diidan yihiin ayb walam yacmal bihi fahuwa kaafirun wey mucaanidun xaqa diidan oo dhaga adag bir baa marka solaysa ninkaas ka fircawna wa ibliis wa amhaalihima fircawn rabbi waa yaqaana subxana wa tacala waa garanhayay nabi mascuud qaala laqad calimta ma anzla haؤulaa ilaa rab الsamaawaati waardi basaa'ir wa inii la adunuka ya fircawn mahbuura ma beeninhay waa og yahay waxaa le fircawno waad og tahay in rabbi soo dejiyay aayaadka aniguna xaq aan ku hadlaayo laakiin meelba malagaabaa galo meel ba lagu wataa somalida waxay tiradaa qaybo kamida malaggaa markuu galo candacandowba alla kaa dhiga yani dabal dabal doqon doqon baad noqonaysa nacas war meeshan waa lagu dhintay hebel baa shalay ku dhintay oo meeshan balaayo wey waxbaa alam joog waan biibaa anugu anugu nina tababaran baa waa u gembinhaya war joog alam waa lagu laqahaya marka idaa jaءa alqadar camya albasaru ibn cabaas baa laga wariyaa in la yidhi hudhudkana aad qur ku sheegteen ee suuratu namal lagaga dacwada haya wax kala qaadahaya ninkan khatarta ah ee nabi muuse sulaymaanna u dhaartay inuu haya ka shaqaynaya hadduu warcadka ila imaan waayo soo kan marka intii shabaq carruurta ay dhigtaan ama gembiska shimirta lagu dabal iskaga dhacaya carurta qabsanayaan ma ah sahanka khatarta ah dabinaha iyo shirqoolka yarkii carruurtu ay dhisteen intii masakaloodada ugu dhacahaya hadduu nin khataraya marka wuxu hi horta isku baab ma idinku hudud hudaha moodina mid barakaysan baa jira ayb midda kale bu idaa jaءa alqadaru camya اlbasar ilahay qadadiisa qadarkiisa markuu yimaado waxaaba lagaa furahaba lagaa qaadiba ayib nabig wuxu ui ducada ninka akhriyaayo habeenkaa wax musiiba iyo balaaya ku dhici mayso raawigu warinhaya baa xanuun faalij la yihahdo oo shaal barlays baa ku dhacay taabicii ka qadanaya ama ardaygii baa xadiidka markuu warinhaya buu fiiriyay sheekhay oo dhan dhan qalalna oo wada faraha taagahay xadiidka buu sheegay wadaadkana wuxuu arkaa inuu eberkii yahay arday iska xishooday isagoo iska xoqday sheekhiba wuxuu ihi war xadiidku waa dhab waa xadiid nabi maxamed xaq wey laakin habeenka ay musiibada ugu dhacayso waa iloobay bur ma akriyin ducada nabigu ka sugan ee saxiixa ah habeenka layma solansiino waa gafay buuri kadibna habeenkii baa lagu habsaday laakiin xadiidka ka shakiyen bu cudurkana xilliga saasuu ku yimid iskaga soco xadidka qaado marka hawshu markii ilaahay subxaana wa tacala hawlihiisa uu fulinayo amarka sharciga iyo ka qadariga iska hor waa la kala hagahaya oo waa kala soconaysa ayib <clears throat> midna caam buu noqon midna khaas buu noqon hawlo badan baa imanaya asbaab iyo shuruud baa iman iyo mawaanic baa imanaysa idan ibliis rabbi waa yaqaan laftirkiisu fa bicizatika waa dhaaranhaya rabbi ma aqwaytani rabbi fa andirnii nin baryotamahaya warkiis waa iska cad idan qalbiga iimaan ibliis iyo fircoonba waa rumeeyeen rabbi waa rumaysnaay laakiin lam yacmalu bitawxiid rabbi umaysan hogaamsamin istikbaaran wa cinaadan iyo wa amhaalihima wixii lamid ah, yuhuud iyo nasaara in badanoo kamida ah, waa ogay nabigu xaq yahay waana garanayeen ayib carab qaybo ka mida ah, nabigu inu xaq yahay waa ogaaye lakin waxay lahaayeen mar lamkin nin quraysheed reer ben hashim daba kacay abu jahl baa kamid garanaysa marka wa haada booskan buu mid maslan ayada ah yaliu yaklatu waxaa ku gafa fiihi gudihiisa maqaamkan aan marayno booskan masaladan kaiiru min annaas dad badan baa ku gafa gaalnimada hamoodin keliya inaad tirahda ih yeeli maayo adoo tawxiidka qalbigaada degay oo rumaysan inuu nabigu xaq yahay diintuna xaq tahay haddaad hogaansami weyd alinqiyaad wliltizaam lagaa waayo waltaaca walmaxaba lagaa waayo oo hawshii aad kusoo dhaqaaqi weydo waxaan leenahay waxaa tahay kaafir bilahi alcaliim kufrigaad sumad wuxuu leeyahay kufru liibaa walistikbaar walimtinac afar badan yahay yaquuluuna dadka hoggafa waxay yidhahdaan haadaa tawxiidku nabigu la yimid xaqun xaq weeye dacwada wahaabiyadu ay la yimaadeen xaq weeye waa saxan tahay ilaahay xaqiisa ha la siiyo nabi maxamed ha lagu salliyo ha lagu daydo ha la ixtiraamo ha la xurmeeyo ha lagu salliyo laakiin yaan la baryin yaan la toogin yaan la caabudin awliyada karaamoodkooda yaan la diidin waxaysan lahaynna yaan la saarin culmo dhimatay wey ha loo duceeyo istikbaar iyo taraxum sadaqa hadii loo bixin laakiin sheekh cabdiqaadirona soo gaar cid kale iskuma ka hadlaynayna imow hawsha kala tuur hawlahaas waa hawlaha rabbigay marka meyti layskuma qasab weeye markaad hawsha u shaudhiy aq w runtii waa fiicantii ilahay keligii hala caabud war ka ma jiro nabigu xaqu ilahay goyn haloo saaro waa wanaagsantahay awliyada iyo culamada xaqeeda hala siiy waa wanaagsantahay laakiin niman yaho waxaad niman dhib badan baa laakiin marka musiibo laakiin taas balaaya daba taalla laakiin taa marka idabdaro badan baa la socota kadib ayib yaquluna waxay odhanaya hada xaqun xaq wey wa naxnu nafhamu hada xaqanna waa fahamsannahay intaad sheegaysaan waa ognahay wa nashhadu weli waxaanu qiraynaa anahu lxaqu inuu xaq yahay tawxiidka la timaadeen walaakina laakiin annagu laa naqdiru ma awoodna an nafcalahu maanta inaanu samayno maanta ma samayn karno maxaa yeelay maraykan baa kuruus misra soo garaacahaya juhuud baa soo fakanaysa muusaad baa soo fakanhaya mayki baaki baa maanta iska xanaaqahaya meel loo dhaqaaq lama yaqaan xaggad ortay malesana baa kusoo celinhaya tayib haddaad koonfur gaadhaan nuurcaddaa baa ka hor imanhaya meelaad gaadha ma marka markaan isdhiibno u yar kaadiya walaakinana laa naqdiru ma awoodna an nafcalo xaqi maanta inaan u hoggaansanno walaa yajuusu mana bannaano cinda ahli baladina baladka annaga dadka jooga agtoodana kuma banaano inuu ku noolaado ilaa man waafaqahum ina ayaga raaca mooyeen beledka aynu joognana ninaan ayaga ku diin ahayn ma joogi karo marka mustadcaf waa isqarinhaya muminu aali fircoon baan ahay ayb walaakinana naqdiru an nafcalahu walaa yajuusu arrinkan kuma banaano wey cinda ahli beledina mana joogahayo ilaa man waafaqahum wagayru dalika min alacdaar iyo intaas waxaan ka ahayn oo cudurdaara ay sheeganayaan andacood sinfigan sinfi labaad wey sinfigan waa sinfiga labaad ninka wuxuu ahaa ninka hore wuxuu ahaa qaybta hore fircoon iyo ibliis fa in carafa waa nooc waa dad tawxiidkii gartay qalbiyan rumeeyey laakin aan raacin ku dhaqmin iibaa'an wa istikbaaran isla weynan cinaad kufrul cinaad way gooni wey qismigan waxaa weeye waa ruux tawxiidkii aaminay oo rumeeyo iimaankiisii la yimid laakinahu lam yacmal bitawxiidi liacdaarin waahiya kan dambe waa noocaas labaad weeye tawxiidku inuu xaq yahay buu qirhaya waa aaminsan yahay qalbiga ugu jirtaa suu sheeganhayo afkana waa kaga dhawaaqaya laakiin wuxuu leeyahay maanta kuma dhaqmi karo maxaa yeele hooyadababa iga canjarada ii diideysa macalinkii baaba dhibkaas soo taagay iskuulkaa la iska caydhinhaya dayib shaqaba la heli maayo haddaan qolyahan suuqleyda dukaan weyntaan ka dhex furto tawxiidka runta u sheegona hawsha ka sii daayo waxba laga iibsan maayaba meeshu suufiya haysta waa laga leexanhaya waa la khaariqa diwan waa la xidhaya deymaa laisku qabsanaya marka u yarkaadiya usuulu salaadaha iyo kashfushubaadka u yarkaadiya cudur daarro keenahaya tiibuu sheeku ka hadlay ayib idan marka cudurdaar kaa socon maayo laba yuhuudah baa oo saaxiibbaa waa mid baa xukun mid kale waryaa waxaan ku weydiiyey nabigan aan u tagnay inakshaan su-aalana soo weydiina war nabi hadhihin buuhi afka afka lagu gooya nabi hadhihin haddii uu maqla buuhi adoo nabi leh sagaal indhood buu yeelan hayaab joogka dhihin bal waaya kan utag waan ognayn ninkan fiican yahay u tagnay nageen waa oh, loo yimid nabiga loo yimid sal slam wey sagaal eh, sagaal xujaa la weydiiyey xaajaa falante xujo ma falantay somal yihahdaan xaajaa falante xujo ma falanto ruux hadduu dan xaajo doonahayo waa nin la heshin karo ama waxunba ogolaan laakiin nin doonaya inuu ku xujoodo ku xirxidha un yani waxba ka socon maayo sagaal xujay nabiga weydiiyeen sagaalkii baa looga jawaabay waa iswaa isfiriyeen waxay nashhadu anaka nabiyun inaad xaq tahay o kula soo diray diin baan rumaysannaha oo aad rumaysantihiin tihiin horta maya intaysan dhawaaqin ba intay boodeen bay gacanta nabiga lagu hudhunkadeen ina gacantu libi nin lagu hudhunkado waa nabiga dhunkadeen qabala rijlayhi wa yaday uma qaala nashhadu anaka nabiyun mursal wa anaka xaq wuxuu waa yahay waa aanu garta kala goosanne maxaa idiin diidahay inaad raacdaan o rumaysaan nabi maxamed horta laba arrimood baa keenaysa inaan ku raacin midda koowaad nabiyullaahi daawuud yaa ilaahay beriyo ilahay wuxuu ka beriyey carruurtiisi iyo warasadiisi tarankiisa inaan laga waayin nabi oo asaga baan ka wacal qabnaa inuu soo boodo nabi reer banu israa'iila midda kale haddaanu maanta ku raacno yuhuud baa qoortana taabanaysa madaxayna qaadahayaan ma islaam nimanka marka waa muslimiin ba nabigu su-aalay weydiiyeen sagaal ah waa ka jawaabay intay boodeen bay idcaanan wa khuduucan oo waxtiraaman wa tabjiilan bay nabiga dhunkadeen gacmihiisi iyo iyo lugihiisi kadibna waxay qireen tawxiid bay ku dhawaaqeen intay le muranba ma lahayne laa ilaaha illa allah yuhuud ma diidanayn qayba yaroo ayago de kufri kale ku dhacay oo cusayr minallah yidhi mo qayb yuhuudda ka mid a ah mooyeen intii kale ahayd nebi maxamed inuu rasuul xaq yahay diidanaayeen waxay dhhen nashhadu anaka rasuul wa anaka nabiyun xaq way la yimaadeen lakiin maxaa meesha yimid inay ku cuurdaateen ku aan dacoodeen cuurdaraan soconaynin kafaro wey lam yaslam uslimu yowman ma maysa islam weli gaalo wey xadiiskii tirmid waa garanaysaa iyo axmed iyo kheyrkoodba ayib min xadiid eh, mxuu ahaa sabaan bn casaan sheekhu wuxu uhi walam yadri almiskiinu ninka miskiinkae faqiirka ah faqiir min alcilmi wey walxuja xoolama lagama hadlay almiskiin almucdam min alcilmi wey waa jaahil diintii baa ka hoos baxday miskiinkan ma ma garanhaya ma dareemahayo ana haaliba a'immati اlkufri abbaanduliyaashii gaalada ila wax kasta wuxuu leeyahay a'imu leeyahay faqatul a'immat اlkufr gaalnimada boqoradoodii yacrifuuna alxaqa kufriga noocan waa kufriga adduunka ugu badan wey hada alkufr kufriga ruuxu intuu xaqi aamino oo qaato hawsh inay xaqta intuu arka uu ku cudurdaato waxyaaba kale cudurdaaro iyo asbaab iyo en en iyo waxaan jirin oon san lahayn uu cudurdaar ka dhigto wax adduunka rogo wey yacrifuuna alxaqa xaqa inay garanayeen miyuusan ogan badoqonku walam yatrukuuhu xaqa aysan ka tegin ilaa lishayin wuxuun bay oga tageen min alacdaar cuurdaar ba ninka sheeganayay yuhuud waxay lahayd nabi maxamed waa nabi xaqa laakiin carab baa loo soo diray ummiyiin dadka remiga wataniyiinta dhagaxa ku rafaaday ee reer baadiyaha ee cagaha cad baa loo soo diray annagu reer magaal baana ka aabgaab iskaga dhaqaaqa meesha nasaara waxay dhaheen maya nabi ciisaaba imanaya waaba nool yahayba sidiisuba ilaahna weeye amaa maxamed uu xaq yahayna carab aado waa cudurdaar meesha yaal abu jahl wuxuu uhi maya hawshu sideeduba waanu kala baxnay reer bani haashim iyo reer bani khusayma weliba waas hayeeni reer bani maqsuum aanu kala baxno cudurdaar lama waayaba andacood kasta haddii la qabanoo la tixgeliya adduunku socon maayo sheekh ruuxu inuu xujo la yimaado laakiin n n iyo kanay noqoto iyo xaggay ka boodo iyo wax u erkaada gaal adduunka joogi maayaba islaamna socon maayo ayib kama qaala tacaala ishtarow biaayaati اllaahi amanan qaliila suuratutob waa garanaysa ishtarow biaayaati اllaahi amanan qaliila aayaadka rabbigay ee xaqi aayaadku ama waa xaqi ama waa towrad ama waa injiil bay ku iibsadeen ama furqaan aayadda rabbiga waxay ku iibsadeen amanan qalil addunya yar bay qaateen waxaan loo yaraynhayaa intay doonaya hala ekaata hanti adduunye marka aakhira loo fiiriyo waa qaliil wax yar weeye leanno wax daa'imhaya ma aha wax waarahayana ma aha waa lagu kala tegahaya sidoo kale intay doon hala ekaatee shayga adduunyadeeda xaq dhaafsatay waa sun iyo waabay wey waa dhunkaal waad ku dhiman meel la kula gaari mayso ayib ishtarow biaayaati illaahi hamanan qaliila fasaduu can sabiilih inahum sa'a maa kaanuu yacmaluun ilahay jidkiisiiba ummadda ku hor istaagan addunyay dhaafsadeen shilinka ay qaadan hayaan dan bay ku qunsan oo adduunkay maanta ku noolaan noolaanba way og yihiin inay xaqii usaa la soco xaqu inuu sidan yahay oo nabigu saxan yahay oo tawxiidku dhab yahay oy nimankan la ilaahay keligii ha la caabudo abootiyo awowyaal iyo fiqyaal yaan la dambaajinin rasuulka xaqiisi yaan lagu qasin xaqa rabbigi lilaahi xaqun laa yakuunu ligayrihi walicabdihi xaqun humaa xaqaan wey ilaahay xaq buu leeyahay laa yakuunu ligayrihi walicabdihi rasuulka ilaahay ee maxamed ahaana xaqun humaa xaqaan laba xaq wey nabigu waa nabi waa rasuul haddaad tirahdo odo hebella waa nabi waa rasuul gaal baata la soco haddaad tirahdo sheekh hebel ba sheekh cabdiqaadir ama sheekh uways haddaad tira ama sheekh nuur xuseen aad tiraahdo ama sheekh warsamihii mareecaan aad tiraahdo waa waa nabi aad tiraahdo maxaan leenahay gaal baa kale ba u fiirsa haddaba haddii makhluuq min albashar xaq uu lahaa oo loo meeriyey addoonkii holo min albashar lagu gaaloobahayo ilaahay xaquu lahaa haddii addoonkiisi la siiya ka war hadal meesha ku jiro wey waa kufri geesa waaweyn oo hiirala wey kama qaala taa wagayri dalika min alaayaat ka qowlihi tacaala yacrifuunahu waladiina aataynahum alkitaab kuwan kitaabka siina yahuudi iyo nasaare wixii la mid a ah. yacrifuunahu nabigay garanhayaan kamaa yacrifuuna abnaa'ahum waa yaqaanaan inuu xaq yahay bsifaatihi wa bicilmihi wa bixujajihi wa baraahiinihi ku garanayaan laakiin xaqay qaranhayaan wa ina fariiqa minhum la yaktumuuna alxaqa wahum yaclamuun waa og yihiin idan maxaa ku dhacay nimankan cudurdaar bay sheeganayeen cudurdaar idan haddaad tawxiidkii garatood garwaaqsatood ictiraafto xaggana aadan ku dhaqmin oo dhaqankii lagaa waayo kaafir billahi alcadiim baa tahay ayb kufrigana bannaan ku yaalla kufrigan muxuu noqonayaa kana waa kufru licraab ayib buu noqon karaa mise laftigiisu waa cinaad nooc ka midow fain camila bitawxiidi waa kufri saddexaad fain camila bitawxiidi tawxiidkii hadduu ku dhaqmo ruux camalan daahiran dhaqan muuqdo waa ku dhaqma waa ku hadlay waa tawxiidsaday xagna waa la imanaya wahuwa asaguna laa yafhamhu tawxiidka uusan fahamsanaynba laa yafhamhu amra tawxiid tawxiidka waajibka ah ee diinta lagu soo galo ama lagaga bax maba yaqaanba laakiin camalkii tawxiidku iskala imanaya dadkan buu iskaga raacay soomaali tukanaysu ma arki jir waa iska tukada waa sadaqeeya zakaa la bixin jira waa bixiyaa ma yaqaan moorada islaamka waxaa lagu soo gala tawxiidka dhabta ah ee lagu soo gala ma yaqaan laa yafhamu amra tawxiid wey jumlatan baa loo jeeda laa tafsiran tafaasiisha amra tawxiid iyo masaa'ilka ka ratibmaya caamada muslimiintu waa ku adag tahay mana garan karaan qaybo badan oo ka mid a ah. laguna tagfiirin maayo laakiin waxaa weeyaan xaqa iyo amarka lagu soo galo moorada islaamka ee rabbi keligii inuu cibaada mudan yahay ah asaguna xaqaa kugu leeyahay maadaama uu ku abuuray cid kale haddaad u neerisan aad ku gaaloobi intaas ninkii asagu ogaan waayo asalka ilaalin waayay haddee diinba ma soogi marka horaba waxaanu la imanaya beentii wey fa in camila bitawxiidi sinfun thaali wey camalan daahiran wahwa laa yafhamuhu tawxiidkana uusan fahamsanaynba ow amase laa yactaqiduhu waa ku dhaqmaaye laakiin ma aaminsano qalbigiisaba eber ah gaalnima fadhida fa huwa munaafiqun laa yactaqidu biqalbi labo issaara sheekhu nin tawxiidku la imanaya daahiran ila munaafiqu markuu hadda adduunka joogo waa maxay muuqaalkiisa waa ruux musiba waa tukanhaya waa waa salaadahaya waa soomahaya waaba jihadahaya zaku bixinaya idan waa camalu tawxiid daahir muuqda wey laakin qalbiga gaalnimay urug iyo malax fadhida kan kale asagu muxuu eeday waa jaahil jaahil weeyo akhada tawxiida can taqliid tawxiidkiibuu ku dhaqmaa camal ahaan laakiin ma yaqaan cilmiga baa maqan maxaa shardi ahaa laa ilaha illa allah maxaa kow ahaa shard shardiga koowaad wuxuu ahaa alcilm cilmiga baa meesha ka maqan maba yaqaanba marka waxaa iska fudud inuu dhagax iska daba istaago iska rumeeyo inuu abooto iska baryo inuu maxaan ku dhaha eele iyo aboodo daba istaago waa mandad inuu ku wareegaysto maanto dhan iyo shimbir duulays waa iska dhib yartay leanna amra tawxiid maba yaqaanba idan midna waa jaahil lam yafham amra tawxiid midna camal daahirun buu la imanayaaye qalbigiisaba imaan ma tegin midna waa munaafiq midna waa kaafir kufr icraab sheekhu lakin asagu waa isku qabtay labadu wuxuu waa munaafiqiin in laisku qabtana ma habboonayn in la kala qaday ahayd ninka hore ee ee maxaanku dhadaayey uu sheekhu yihi fain camila bitawxiidi camalan daahiran wa huwa laa yafhamuhu waa kufru icraadin cilmigii diinta inuu barto oo wax tawxiidkii barto oo maxaad ku gaaloobaad murada kaga bixi maxaad ku soo geli uu iska ogaalay ahayd wuu ka jeesatay waa baran waaya asagoo heli kara ummadda inuu cid u sharaxdaay idan ninkaa kufrigiisu waa kufru icraad ayb ama ninka dambe kufrigiisu waa kufru nifaaq marka sheekhu isagu waa isku qabtay raxmat ullahi tacala caleyh marka waa sinfi raabica kan dambe ka kacaya aw laa yactaqidu biqalbihi waa qayb afraad gaal afraad weeye fahuwa munaafiq wa huwa sharun waa ka shar badan yahay munaafiqu min alkaafir alkhaalis bimacnaa min alkaafir alasliy gaalka asalkan weligiiba islaamin waxaa ka dhib badan oo ka daran munaafiqa laba shaarlo wey waa laba kaarle kamandhay wux isku wataa iyo basaboor soomaaliya musiibo wey korkiisa kore iyo boorigan kore waxaa wuxuu inoo camiranhayaa inuu yahay muslimiin muslim inuu yahay gabdhaheennuu guursan oo uuna dhaxli waan dhaxlaynaa u kula jihaadi waad ku tukan janaazadii waa kula tukanhayaa musiibo wey booriga kore injiinka ku rakibanna waa maxay gaalnimaa ku rakiban injiin soo mada ku arki jirta koonfur baabur korka qolof ah oo matoor fiican saaran yahay nintig wixii ka dambeeyey waa laska dirtay idan baabuurle waxay keeneen inay baabuurku soo jabiyaanba oy gubaanba macal rinjigiisa oo qanax eber ah oo kala fakan haya matoor baca saaran wuxuu u ordi <laughs> sidii baabuur cusub u wuxuu qaadi baabuur wuxuu qaadi karay kor korana mooryaanta lagu sirhayaa iyo qolyihii <laughs> jirida ahaa way fiirnaya inaga ka wax qarima kadib waagi dambe waa fahmeen musiibo wey almihi waxaa weye ninkan boodhigiisa kore iyo jirkan korena islaam buu yuu sheeganhaya oo ka muuqata hoostan waxaa ku riman toor gaalnimaa ku rakiban musiibo wey marka asaga ka dhib badan gaalka asalka libaaxa doole iyo midka maxay dhaheen dinaahiya maxay odhan jireen masaasay ahayd libaaxa dalandoole iyo midka dinaahiya ka daran bay odhan jireen ka dolondolo waa midaan hadlin waddadaasu qaaday wixi uu arkana u kala tuurahaya marnaba qayli mahayo ciidi mahay hasha banaanka u baxday ee boodka jebisay iyo rtiga ku yar hahay juuqa ku yar hahay iyo sici madaxu kala jebinhaya ilmihii banaank waa qaadahaya mana hadlahay midna markuu dhaqaaqa soo bilaaba soo dinahaya waa laska ilaaliya xoolaha soo xareeya dab baa la shiday wude cawdha waa la soo jeedahaya shilin qaadi maayo asagaas fashilay idan ninkan waa waa gaal isqarinhaya weeye libaaxii dalandoolahaya indinaahayn nin buu la mid yahay marka ninka gaalka asliga sharkiisi baa la iska ogaanoo muslimiintu waa iska elanayaan seef baa ka dhaxaysa haddaan la heshiinin ayib ama ninkan waa munaafiq kula jira kaa jira wey ayib sidaa darteed kaafirkan murtadka ah kan munaafiqa ah, hadday nifaaqiisu u caddaado xukun murtad buu qadanhayaa caadi ah ama kaafir asluu qaadanaya marnaba la dayn maayo sulka laga goynaya alkaafir alkhaalis wuxuu sheekhu uga jeedaa waa midka khaaliskaa camaluhu aلظaahir waa kufri wa camaluhu اlbaطin waa kufri ama kan munaafiqa camaluhu aلظaahir waa maxay waa islaam kiisa hoosna waa maxay waa gaalnimo saas oga jeeda liqowlihi tacaala ina almunaafiqiina fi daraki اlasfali min annaar walan tajida lahum nasiira munaafiqiintu darajada u hooseeya naartay ku jiraan jahanabo dabaq u hooseya la dhigayaa baa lii idan inay ka daran yihiin gaalada asalkeen weligoodba islaamin islaamna aan sheegan laa baina walaa daahiran ay munaafiqiintu ka daran yihiin bay kugu daliilta sidaas darteed maadaama munaafiqu uu shar badan yahay ibnulqayim raxmatullah madaarij saalikiin muddu baab dhan buu ku sharxay munaafiqiin dhibkooda suurat lbaqara bilowgeeda saddex aayadood mase afar baa lagaga sheekeeyey muslimiinta shan mi ahayd shan aayadood kadibna gaalada asalkaad labaa lagu taabtay laba aayadood saddex iyo toban aayadood baa munaafiqiin lagaga hadlay lisharihim walifasaadihim ilaa gartii ilaahay soo galay alaa inahum sufahaa walakin laa yafqahuun laa yaclamuun laa yashcuruun idan gartii waa in la qaado waidaa qiila lahum aaminuu kamaa aamana annaas qaaluu an nu'minu kamaa aamana sufahaa muslimiintu xujay keeneen munaafiqiinna xujay keentay waa in xakam iyo qaadi la helo garta kala gooye allah kala goynhaya waa lifasaadihim alaa inahum sufahaa walakin laa yaclamuun ayb idan waa niman musiiba um, adduunka maanta waxa dhoobana kufrigooda kufr nifaaq buu u badan yahay waxaa xukaam meeri iyo munaafiqiin iyo calmaaniyiin iyo dimuqraatiyiin iyo shuuciyiin iyo reer magaal iyo baysaan iyo balaayo iyo afmiinshaaro iyo casraaniyiin nimankan soo ruculiyay wada xirxirtay nifaaqooda nifaaq buu u badan yahay nifaaqi kufr wuxuu u badan yahay kufrigooda kufr nifaaq ama markaa kufri camali ha noqdo nifaaq camali ama nifaaq ictiqaadi ha noqday musiibo wey baalkaa iska ilaali idan warka soo guuriyo dadku waa un afar ama saddex man calima bitawxiidi wa camila bih nin tawxiidkii iimaankii qalbigiisu u dego ogaaday kadibna ku dhaqmay maxaan leenahay mumin khaalisa muslim khaalisa banaanka taagan ayib man lam yaclam bitawxiidi walam yacmal bihi ninaan tawxiidka garan oon itiraafin xaggana aan ku dhaqmin maxaan leenahay kaafir asli ah budogooni u duman wey waa budogooni u tuman banaankaasuu yaallaa maxaa ku yimid man lam yaclam bitawxiidi wa camila bihi daahiran munaafiq munaafiq tawxiidkii ma rumayn oo iimaan qalbigiisa ma degin laakiin camalkii islaamka iyo tawxiidki iyo dhaqan muslimiin baa ka muuqata waxaan leenahay munaafiq wey calaa madhab sheekh maxamed dahab haddii la kala qaadana waxaan leenahay wuxuu tawxiidku u rumayn waaye ma jahlan ba mise waa gaalnimo u qarsanhayo hadduu gaalnimo uu qarsanaya ay tahay waxaan leenahay waa munaafiq warkiisu waa caddaday hadduu jahlan u rumayn waayo kufrigiisu waa maxa kufru icraad xagga haggee waxaa kuu yimid man camila bitawxiidi man camila bitawxiidi maca cilmihi wa camila bitawxiid calima bitawxiidi wa camila bihi daahiran ilaa anahu tarakahu licudrin sharciyin tawxiidkii buu ogaaday waa rumeeyey waa ku dhaqmahayey qaybo tawxiidkii ka miduu ka tegey licudurin sharciyin kalmukrahi sida muslimka la qasbay ee la darqiyey man kafara billaahi min bacdi iimaanihi ilaa ayib ilaa man ukriha waqalbu muطma'inu biliimaan baan ka rabnaa ninka waxaan leenahay inta ikraha lagala dulqaadahayo tawxiidkii inaad ka tagtahay qawlan aw camalan waa lagu fasaxay laakin qalban uma dhawaan kartid qalbigaada ma cid baa geli karta oo ku qasbi karta qalbiga cid ka warqabtoon aan la ahayn ma jiraan warma ma hawaan gaaloobay adoo muslim saafi ad ka dhig afkaad ka sheegan karta ama ficil laakiin hoosta haddaad wixii aad af ka hoos ay gasho kaafir hoostaan kaa xariiqayna inaasu inuu sheekhu maanta meesha kusoo ururiyay afartaa qaybood buu sheekh ku dul wareegaya sheekhu wuxu uhi hadihi mas'aladan waa maxay masaladu waa ana tawxiida laabuda lahu min iimaanin biاlqalb wa iimaanin biاlqowl wa iimaanin biاlcamal waa in tawxiidka aad sheeganaysa iyo iimaanka aad sheeganaysa qalbigeeda uu dego carabkaada ka muuqdo maca alqudrati calayh ku dhaqanto ood fuliso arrintaasuu sheeku ka hadlaya hal shardi ninkii laga waayo ama iimaankii qalbiga ahaa ama tawxiidkii camaliga ahaa ama kii qawligii lisaaniga laga waayo inuusan muslim ahayn tibu soo hadlay wa hadi masala kabiiratun tawiila waa masalo weyn buui cadima ah fi shariica tawiila dheer buuri oo ballaaran furuuc badan bay leedahay meel kastay geli waa asaaskii diinta wey acdamu masala fi lislaam wey masalatu alkufri waliimaan waa acdamu masala fi sharica alislaamiya waxaan loo yaqaanaa marka kutub alcaqaa'id la marayo masalatu alasmaa walaxkaam ruuxan xukumkeebuu qaadan ma dil iyo dayn buu leeyahay xoolihiisi ma dhacayna oo haweenkiisi ma ka furan magaceebuu qaadan ma muslimba ma munaafiq ba ma kaafirba muxuu yahay masalatu alasma walaxkaam magacii aad qaadan lahayd sharciyan ila maxamed iyo xasan iyo cabdi iyo geed hooyada kula baxday mogta loo tar annaga ma ahayd hooyada kula baxday tiin barihii islaamku saariha laga hadlaya magacuu kusiin lahaa islaamku ma munaafiq baa tahay mise kaafir mise muslim mu'min masalatu alasmaa walaxkaamna waa maxay kaafir dalgu siiyo muriga kugu dhaco maxaa xukuma in madax lagu qaado warku iska cadyaso soo ma ah haddii kugu dhaco islaam iyo iimaanna maxaa ku xugum in lagu daayo oo laguu dhawaan idan warku waa saas waman yaqtul baa shaqayn mumina mutacamidan ayib idan maslaة اasma واlaxkaam baa loo yaqaana masalo weyn wey adadon maslatu iman wlkufr dhe waa acdam masla fi sharc islam si ibnu taymiya u tilmamay raxmat ullahi tacala aleyh w hadi اlmasla kabiiraة طawilaة tatabayanu laka masaladu way kuu caddaan buuri idaa ta'amaltaha markaad dhugato fii alsinati الnaasi taraa man yacrifu اlxaqa wayatruku اlcamala bihi likhawfi naqsi dunya aw jaahin aw mudaaraatin liaxad wuxuu ihi masaladan inay dheertahay weyntahay oo ballaaran tahay waxayba kaaga caddaan buuri idaa ta'amaltaha fii alsinati الnaas dadka carabadooda ka fiirsa buuri nin waxaad arkaysaa buu tawxiid ku dhawaaq oo diinta sheekagana aan ku dhaqmaynin dhaqankooda waaqaca bulshada muslimiinta fiiri bu iyadaaba iska caddaan tara waxaad arki buuri man yacrifu alxaqa xaqa ruux yaqaan oo garanaya cilman garanaya wayatruku ka tegi buuri alcamala ku dhaqan bihi bitawxiid xaqii inu ku dhaqmu ka tegahayaa muxuu ka tegi likhawfi naqsi dunya dunya inay iska dhinto ka yaraato xoolii baa ka yaraanaya xoolii haddaan tawxiidka maanta ku dhawaaqo on bujiyo on soomaaliya waxay tahay sheego oon mushrikiinta warkooda caddeeyo oo ninkii muwaxida aan tol ka dhigto waxba laga iibsan maayo cunaqabatayn dhaqaala lisaarahay waa laga leexan carruurti waxaan ku biisha ma dayib hay-aadkii maxaa ibraahimiy iyo xaramayna waa la cadhiyo maraykan baa dayib qolyahan wahaabiya xoogu qamiisyihi timirtii ka hijina baryahan waa goostay markaa dee madoqon baa hore sdila ay fadhiiso linaqsi dunya addunyada biilka loga gosto uga cabsana xaqa inuu ku addimo mushaar buu qaataa hay-adba siisa ama wasaarad baa siisa xaqa inuu ku adimo feeraha ka dilaacsho wuxuu u diidan yahay shilinka in la gooyo musiibo wey bacdu salaf ba waa xilliga maamuun fidnada bilaabay nin bu wuxuu siin jiray shan boqol oo dirhan buu bishii siin jiray mise sanadkii waagi dambe u ihi u u weynaa ciraaq fadhiyey masalada loo geeyey alqur'aanu kalaamu makhluuq ha muxuu dhihi mahayo haddaadan dhihin buuri ballamka ilaahay inaan nuscayntayndanba aanan ku siinayn gooso buuri wa fi الsamaa'i risqukum wama tuucaduun nin muslimiinta ka mid oo ganacsado ah caamayna iska ah yaa wuxuu yihi sheekh muxuu ku siin jiray boqorku wuxuu siin jiray shan boqol oo dirham kun dirham baan bil ku siin buuri ha gaaloobi warku waa saas ninku hadduu go-aan qaata rabbi isku xiro meel baa rabbi ka keenhaya waman yataqi illaha yajcal lahu mahrajan wey waa saas warkaydu saas idan sheekhu waa taabta baasha adduunyadu waxa u daran wey way ku suuxinba adiga dhanba haddii xoogoshina lagu dhiba iska suuxiba adoo dhanba ruux la takhtiiriyey n n n oo s adiga shalay cadcaddaa ee birta la baxaya sheekh maaha baashan markay kusoo gashay maxaad eh, la jifiiriya bannaan sidii wadaadkii la yidhi lobaa beer daaqday miya daaqda ha la qotimiyoo dheer ilaa u laga buuxiyo looda way xidhan tahay waa ganacanta waxaa le sheekh waa walaalka ama lodaadi baa le usha yar leexisaan buuri saa u qutmina saa u yar dhiga sabuulka kusoo gurabu la sima maca salaama ku filan la jifiyana baan halkaasi ka timid ayib maxamed saed laga sheegi jiray <laughs> muxuu ihi xeerka waa la qalluuciyay lama jabiyey buuri qawaaniintay dowladdu dejisa u qorayd marka ay mid lagu kacsan yaho mucaarada oo kacaanka soo jeed ay qabatana waa sidii birti baa loo goynaya oo la daldalhaya markay qaraabo iyo tol iyo nin la jeclaa soo gashana wuxuu hi xeerka lama jabiyo qodobka lama jabiyo waa la qalluciyaa tafsiir khaldan baa laga bixiyaa kuwanba waa samey looyara soo ma looyaraha marka qodobaha u qoran ay ka doodahay qodobkaa saas qaaligu sudan u fasirhaya kan kuuda markaad xoogo kuso u dhiibto tafsiir kaluba saariba sharax kalu saarahaya ku kaa weyn baa yimid in kale u dhiiba sharax kalu saari waa marka qodobka lama joogo waxaa weeye waa la qalocshaawey markaa u dhib badan weeye kitaabka rabbiga qalloocin ma yaqaan bir toosan wey ninkii seebto way mari ayb laakiin wadaadihii ka turjumahayay iyo muslimiinta ka turjumahayay baa marna qalloocin marna toosinhaya musiibadaas wey la kitaabku waa mustaqiim laa yaatihi lbail min bayni yadayhi wara min khalfi tanziilu min xakiimin xamiid ayib sheekhiti buu ka hadlay aw jaahin ama sharaf uu ilaasha magac buu leeyahay sheekh hebel baa maanta hee ninkii ummadda hogaamiha qaadirigaha zaylicigaha ama nawowigaha ama axmedigaha ama saaliciga ahaa ee wahaabi buu noqday buu ka cabsanaya in laga kala yaaco kastamku yaraado shacabku yaraado ka cararay mid murji ahaa oo raggii ruwaada kamid ahaa baa la yidhi ma ma adoo inta leeg ba aminka noqotay baa la yidhi maxaa noqotay baa la yidhi minjaha ahlbidca ku birtay markaasuu an akuuna wuxuu ihi racsan fi dalaal axabu ilaya wuxuu ihi an akuuna wuxuu ihi e, rijlan buu ihi rijlan fi dalaal e, fi lirja axabu ilaya min an kuna ra'san buu ihi e, fi kada wuxuu leeyay inaan minjo noqdo yaan ka jeclaay buu intaan noqon lahaa madaxda nimankaad sheegaysaan bmacnaa shayga xaqa ah meel kastoo ku jiraba waa inaad raacdo wey xaqu waa shay muqadas ah waana shay u qiimo badan asagaa raac ama markaa sharaf ku hel ama lagugu bahdilo ama beerkaa lagaa xanshirsho waxaad doonaysa duu xaq ahaa xaqa raac waxba duruuftan kale iyo magaca ha eegin haddii kale been ha noo sheegin noo sheeg markaad soo geed waxaad nimay anugu waa islaamay laakiin magac doon baan iska ilaaliya maalinkaad kursi ii diidaan banankan istaagahaya haddii kale islaamkaa sheeganaysa ka run sheeg lagula dhaqmo sheekh musiibadu waa in wixii aad doonaysa umadda u qariso aw jaahin ama magac ba oga tegay xaq tawxiidku waa garanaya diinteena xaqta waa yaqaana dhab inay ta wuu garanhaya maxaa ka mid a jaha jaha a soo garan maysaa dhambaal baa nabigu u diray sal slam dhambaalkii baa u tegey wuu akhriyey wuuna hadda ka hor de warsan jiray ad garanaysaan haddee abu sufyaan raggiisii waraystay fi saxi lbukhari wa khayr baa garanaysa wuxuu dhaha lay jamciyo raggii wasaarada ahaa iyo dowladdii iso ururiy waa lasoo ururiyey qasri weyn baa laskugu keenay albaabaha soo xidhxidha buu marka albaabihi lasoo xidhxidhay oo la ningaxay buu wuxuu ka soo baxay meeshuu ka soo bixi jiray markaasuu yihi reer ruumow wax idiin khayr badan aakhariya adduunba ood adduunka ku qabsanaysaan boqornimadiinu weligeed ay kusii jiri ma idiin sheegaa habal noosho boqorow waxaa idinkaga xidhan tahay buu nabiga maxameda raacdaan buu rumaysaan bog waa la xanaaqana mar la yaacay albaabaha lagu yaacay balaaya koogu dhac waa la kala yaacay markay yaacay albaabadu xirxiran ba ay arkay meelaha ka baxaan bay waayeen buuq bay la soo jiisan war ii soo celiya wuxuu arkay hadduu rumeeyo inaan boqornimo damba jirayna isagana madaxa la taabanayo wuxuu reer ruumow waad fiicantihin aad baan maanta idinku faraxsanahay waxaan tijaabinhayey inta aad daacad u tihiin diintiinna iyo dawladdiinna baan tijaabinhayay bal niman iska hifihifi oo iska durba islaamku mari karo oo isdhiibahaya inaad tihiin iyo niman birlab ah oo balays karo oon dhaqaaqayn oo difacanaya magacooda iyo sharafta inaad tihiin baan maanta ogaaday waa salaamantiin kulligiin lacagaha loo qaybiya nimanka waa ahlu khayr kulligood nabigan waraaq buu usoo qoray nabiga inuu siru rabaa xuri waa islaamay ashhadu ahlu khayr baa tahay annaguna adaan ka amar qaadana waraq buu usoo qoray saxaabigu usoo dhiibi waayan saxaabigi nabigu waa ariyay waraaqda markii loo akriyay wuxuu hi kadaba caduw llah inahu cala nasraaniya abdalla sir garaati jibriil baa xogta dhiibi ayib qul laa yaclamu man fi samaawaati waalardi lhayba ila allah allah shaqaynhayo nabigii warka xogta siinhayo nabig wuxuu uhi weeye kadaba caduw llah inahu cala nasraaniya hiriqla been buu sheegay kaafir bilahi alcadiim weeye nasraaniyadii buu weli haystaa annaga uu nasirhaya bu nabi sal slam haddii se annagu xilliga mid saa ina helo maxaan dhahayna annagu hadduu hadda bush yia waan soo islaamay oo jazeera ka khudbeeyo oo <laughs> maxaan dhanaynaa waan isdhiibay dhaad maxaan samaynaa ayib laakiin nabiga xog baa la siiyey ayib idan maxaa u diiday ninkaa sharaf iyo magac u lahaa baa u diiday ugaasiye carbeed maxaa u taagnaa kuwa maanta soomaaliya hogaamiye ee jooga ee iyo duqyada qabiil maxaa hortaagan inaa wajadnaa aaba'ani waxay hortaagan inay magac yaroo ilaashanayaan boqol kiiba siddeetan sida musiibad waa taas wey ayib aw amase mudaaraatin warwareejin liaxadin axad u warwareejinhayo ba oga tegay xaq xaqi ku dhaqankiisi baan ka hadlaynaa ima linaqsi fi dunya aw lijaahin aw mudaaraatin liaxad hebel maanta ma khilaafi kartide iska dah ruux buu xurmaynba war wejii la caabudo allah iskale subxaana wa tacala maxaad la wareegeysin xaqa caddee mudaaraat hadda sheekh ujeeda filahayaa mudaahanada leanna mudaaraatku in la idlaaqaayey madmuum ma wada ah qayb mubaaxa ah jirto mashruuco ah qaybna waa mamnuuca madmuuma ayib mudaaraadka mashruuca waxaa weeye shayga xaqa ahaa inaad si ludfa u sheegto adoon qarinayn xaqi kana waabanaynin baa si farsan oon xanaf lahayn oon xagasho lahayn oon farakakan lahayn baad u sheegaysaa wakhtiga munaasibkaad dhawranaysa ee marnaba ka tegi maysid faquulaa lahu qawlan layina oo kale wey maxaqii hadhay sheegana la yidhi mase waxaa la yidhi gudbiya laakiin maro quruxsan u xidha waa intaas un xanafta iyo looga baxsho weeye ma aha xaqiyaan la sheegin waa in aad shar ka dagto ood ka dayso adoo ka baaqsanaya mid ka weyn waa mudaaraad waxaa u timid mid khamra abahay dada waa khamrada jooji waxay ogtahay markuu miirsan in dhaha kala qaado muslimiinta layn baangad kala daali miduu toogto miduu ka dhexbax yidhaahdo gabadhuu kufsado war islaam la daadiy iyo khamra ka daran marka waa yahay dhiigga islaamkaa daran sooma khamrisa u dah xakamaatay marka ayada ibnu taymiyaa sameeyey xilligiisi tataarkii islaamka sheegtay baa maalinka khamre cabbi jireen caawo dhan bay khamre cabbaatay lakiin khamrad ay waayaan waxay soo adahay magaalooyinka waxay dilaan iyo waxay kufsadaan iyo waxay dhacan bay ka dhigayaan ibnu qayim baa ka sheekeeyey ardaydii ibnu taymiya qiyama ka wa war ma kartaan xaara islam baa sheegaysa khamr cartaabta ballamkiina waad go'aysaa maanaa go'ay adugu ka bilaabi ibnu taymiya wuxu loo daayay ha loo badiyo waliba maantra ha jiifeen caawo dhan ha jiifeen meyd agalla ha jijiifeen weligoodba qoraxda ku dhacdo muslimiinta ha ka nasteen idan fiqi noocaasoo kale ah mudaharad baa la yihahdaa idan inaad shar sharki aad qirtood ogolaato adoo ka baaqsanay mid ka weyn oo sharcigu caddeeyey ama ruuxaad u xaqa u sheegay si lutufan oo dabacsan oo hufan oo quruxsan u tabiso ayib waalidko kala ka mid a waalidka haddaad asagoo dadka dhex fadhiita waa ku sidaada saa dhaqmayso inaha taagto war wiil yar baa tahay ee eh, wa kudhigo gacanta kugu dhufa kalaad maqlimayso dad raacdo ood waddo ood kaba ogeyso guriga tata aabow haddaa saasa tiri aniguna haddii nin culamaan ahay adugu kadaa tahay nin waayeelaa ta hawshaa iska ilaali duq waa ka misaasaa haa waa kaa lakin haddaad kula boodo amaama almala waljamaahiir shilin kaa qadan maayo burbu kaa hor imanaya hawl qaabka in loo sheega xaqi si lutfan loo gudbiyo mudaarad baa la waa shay mashruuca wey laakiin mudaaraadka mamnuuca ah ee mudaahanada noqonaya waddu low tudhinu fayudhinu noqonaya waxaa weeye waa in xaqi sheegitaankiisa laga tago lihawan aw lidunyan aw lixadi nafs xaqi sheegitaankiisii baad ka gaabsatay lixuduudi nafsika waxaa tiri maanta hebel hadaad tirado war hebel iska da xaaraan weeye xawaadda laga caydinhayaaba xawaad baa ushaqaysaa waxaad aragtay boqorkii iyo ama ninkii meesha haystay iyo suberfaisalkii meesha ku fadhiyo riba ku dhaqmahaya aa orogkaada ribada xaaraan weeye maanaa afaaraan soo gashay ruksaa tahay idan taas waa mudahan xaaraana wey ha oga tegey sayida ha lagu caydhiya meehe weligaaba shaqadaad heli inaad xaqi sheegitaankiisa ooga gaabsato lixadi nafsika walihawaaka walilcashiira walilahli walilqarabaad wey laakiin xaqi sheegitaankiisa inaad si farsan oo edeble ama hufan ama aad masaalix iyo mafaasid qadaraysaad oga tagtahay wax culaysa ma laha marka sheekhu taasuu ujeeda baan filaya mudaahanadan buu ujeedaa bay la tahay almuhim xaqi adoo garanhaya aad oga camalkiisii baad ka tegi ku dhaqankii lidunya aw lijaahin aw mudaaratin liaxad wa taraa waxaad arki bui mar mid labaad nooc labaad oo dad ka mid a man baad arkii yacmalu ku dhaqmaya bihi tawxiidkii xaqi daahiran si muuqata laa baainan si hoose aan u dhaqmayno xaq aan rumayn faidaa sa'altahu markaad weydiiso dhilaandhiriso camaa yactaqidu biqalbi qalbigiisa waxa ku jira aad run weydiiso faidaa huwa laa yacrifuhu waxaad arkiiba rux iska tukanhaya soomihaya salaadahaya ummaddii ka mida maalin baad kulmaysa dhw rebelow waxa waxaas ma bannaan yahay waa bannaan yahay war ma shirkidaa bannaan hadewama dadku masaa ku dhaqmi jire kaabi kaab baan ka soo gaarnay isri maba hayaba tawxiidkiiba tiiba shoo ka hadlaaya walaakin <clears throat> faida sa'alta buuri cama yactaqidu biqalbihi faida huwa bacda su'aal waxaa kuu caddaan weya anahu laa yacrifu tawxiidki usan garanayninba walaakin calayka sheekhu haddaad dadkii kala qaadood ummaddii xabad aad ka reebin ood hal in soo reebtay wuxuu leeyahay ha degdegin iga qur-aanka iga dhegayso deg looma baane walaakin calayka dushaada waxaa buu ihi bifahmi aayatayn min kitaab illah waxaa laazim kugu ah bifahmi aayatayn min kitab laba aayadood faham buu ihi gaalnimadu meelle kuma jirto sidaan tawxiidku islaamku kuugu dhow yahay bay gaalnimana kaaba ku taagantah dalaq inaad dhahday inaad dalaq dhax udhaxay ma jiraan ayib uulaahumaa labada aayadoodta hore waxaa weeye qowluhu tacaala laa tactadiruu qad kafartum bacda iimaanikum in nacfu can daa'ifatin minkum nucadib daa'ifa biannahum kaanuu mujrimiin inaga soo marray laa tactadiru nacnacda naga daayaa layidhi jooji nacnacda laa tactadiruu qad kafartum waad gaalowdeen bacda iimaanikum iimaankiinni kadib baad diinta ka baxdeen in nacfu can طaa'ifatin minkum nucadib طaa'ifatan biannahum kaanuu mujrimin yani ay mushrikiina wa kaafiriin idan aayadda waa inaga soo marray sabab nusuulkeedii saxaabada dadkay kusoo degtay intii laga tobad aqbalay intaan laga tobad diiday soo marray waa garanaysa sheekhu muxuu ka rabaa faidaa taxaqaqta markaad hubsata buuri ana bacd saxaabadii barkood duulay aruma rum ku duulay maca rasuuli llaahi sala allahu alayhi waaali wasalam weliba nabiga la jirankiisa la duulay nin nabiga la duulay adigu isku baab matiini maogta nin nabiga raacay asagoo keligii duulay iyo nabigu raacay waa laba kala laba laba kala baab wey ayib isku fadli ma ah. reer ruum oo ahlu kitaabo waxay leeyihiin gaalka asalka ah ee wataniga ah kitaabgaalka aan kitaabiga iska dhig kullig waad asal weeye gaalkaan kitaabiga ahayn kuduulkiisa waxaa ka khayr badan gaalka kitaabiga halgankiisa in yuhuud iyo nasaara la weeraro ayaa ka fadli badan in mushrikiin iyo wathaniyiin iyo asxaab alasnaam la weeraro sidaa darteed ciidanka u badnaa oo nabi maxamed wuxuu u daray reer rom waa ciidanka u badnaa weliga nabiga soo maray sal l slam xaggee aadiyey tabug bu aadiyey reer rom bu aadiyey ayib maxaa yeele nimanka udhib badan waa ayaga wey udhib badan xaggana diin iyo balaayo waxaan jira ku andaconay muxarifiinta mujrimiinta ambiyada laga kari waayo ayib maxaa yeele gaalada wathaniyiinta aan kitaabiyiinta ahayn diinta islaamka marka loo bandhigo oo si fiican loogu sharxo imaa inay qaataan iyo imaa inay gaashaanka daruuraan wey kuwa laakiin jizyan ogol lahay muran dayn mahayaan shubahaad iyo shahawaad bay saa usii daynay addunkao dhan bay kharibhaya marka halgankoodaa ka khayr badan halgan kale sidaa darteed culimadu waxay leeyihin haddii eh, diinta islaamka iyo nasaara iyo maxaan ku dhahda iyo yuhuudda waxay aaminsan yihiin jamiic aladyaan iyo diinta islaamka oo dhan haddii intii la qaado calaa wathaniyin mushrik ninaan kitaab iyo diin horreysheeyen loo bandhigaayo islaamku qaadanaya waxaa la og yahay woy kun waxay la islaami layihiin boqol kiiba diin baan haysanaa kitaab baan naloo soo dejiyey ka aka baan ka soo gaarnay dhibkaas wey in hebel hebel baana fiq hebel fiq hebel dhalay ree sheekh hebel konton sheekh buu sheegahaya adoo shala soo ruculiyo kitaab xaashi caddaa wata oo meelahan shadaal kale xogow lagaa soo siiyey baana diin ii sheegahay buu ku leeyahay shubahaadku saa usii deegahaya laakiin ummad iska dhega xidhan haddii tawxiidka loo sharxi lahaa oo inaa wajadnaa aabba'ana calaa umma aan ku diinta way qadan lahaayeen marka inaa wajadnaa musiibo wey waxa adduun kharibay wey sheekhu marka wuxuu ihi haddaa kafaruu hadday gaaloobeen dadka muslimiinta ee nabi maxamed la duulay ee reer rum ku duulay kafaruu bisababi kalimatin qaalaha qaaluuha hal kelimay ku dhawaaqeen ma ra'aynaa mila haula mila qura'ayna haaulaa arqaba butuunan walaa maxay ajbana cinda alliqa walaa akdaba al sunan waa inaga soo marray niman ka been badan quraadannada nimankan culummada noo ah ee na hogaaminayo qur-aanka xifsan niman ka been badan oo ka cir waaweyn he oo ka fulaysa marka la ysgalamaan arag bay dheh war maxaa looga jeedan waanu kaftamayn waddadaan isku dhaafinaynay waddadu waa col weeye waa sheekada waa haas waa minqaxaynay xabaal iyo xamba lagu ka nooliya naga leexda yihahdeen xabaal iyo xamba lagu ka nooliya naga leexda wala in aayad <laughs> waa garanaysaa idan ilaahay subxaanahu wa tacala wuxuu ku yidhi laa tactadiru inamaa kunaa nakhud wa nalcab socon mayso ayib qula biاllahi waayaati warasuuli kuntum tastahziuun laa tactadiruu bay meeshu warku waa iska cadi hadday ku gaaloobeen bikelimatin qaaluuha calaa wajhi اlmasxi kaftan iyo xifaalo wejigeenna ay ku sheegeen iyo walacibi ciyaar tabayana laka waxaa kuu cadaan buri ana aladii yatakalamu biاlkufri ruuxa gaalnimada ku hadlay aw mase yacmalu ku dhaqmaya bihi bilkufri ku dhaqmahaya khawfan asagoo ka baqaya min naqsi maali maalku inuu ka yaraado iska dhimo mushaarku go-o aw jaahin ama sharaf iyo magacu ku waayo wuxuu ahaa shakhsiya ictibaariya ijtimaaciya bulshadu magac ku dhaxlahaa hadduu maanta qaata tawxiidka saxixa ka baqaya in laga kala dareero idan aw mudaaraatin liaxad ama ruuxuu wareejinhayo o wejigiisa caabudhayo acdamu inuu ka wen ku cadaan buuri kufrigaas acdam inuu ka wen yahay minman duul yatakalamu bikalimatin yamsaxu biha waa ku caddahay kelimo ay nimanku kaftamahayeen oo aysan dhab ka ahayn haddii lagu gaaloobay ninkii kelimadii si toosa ah ugu hadlay asagoo ruuxdu xeer gelinaya oo tixgelinaya balcun waxay leeyihiin muslimiinta ninka ugu ikhlaas badan oo ugu iimaan badan hadduu gaalnimo ku hadlo suu u soo jiido dad mushrikiina diinta ugu soo jiido asagoo wasiilo ka dhiganhaya hadduu maasha cabdiqaadir wax kastuu qaban kara wax kastuuna kala tuuri karaa laakiin bal aan wada hadalla aad tirada kafir bilcayn baa ta suufiyo balgool iskugu wada hadal laakiin sheekh cabdiqaadir waa ogahay waana ictiqaadsanaha inuu yahay nin badan wax badanna qaban kara ee marar badan loo baahdayna wax kala tuuray laakiin wada hadalla waxaad oga jeeda inaad islamka uso kaafir billahi alcaliim adiga madaxa lagu qaadahaya margaalnimada ma taqaane luuq luuq ma taqaane banaan bannaankay taallaa diintu marka sheekhu ninkii kelima ku kaftamay ku gaaloobay ka warintii bareer iyo kas u yidhi iyo ulakacya maag u yidhi waa kaafir asaguna adduunyaan oga dan lahaayo nin baan diinta ugu soo jidayay niyo wanaagsan baan leeyahy kaa socon mayso daahirka annaga xukuma daahir baan xukuma waxa kaa mudan kugu xukumayna aayadda horta faham baasha haddiiba kaftan lagu gaaloobay dhab maxaa moodaa wey inkastoo la yidhi kaftanku waa dhab la qaboojiyey haddana kaftan iyo xifaa lagu gaaloobay weliba kelima iska fudud oo anigii soo idhi culamada caydeeda la iska ilaaliyo caamadan soomaaliya culammada way caayaan way ku kacsan yihiin rag iyo maxay dhaheen dumar rag iyo dumar keebaa badan baa le wadaadaha haddii lagu daro dumarkaa badan laba goor ayaa kaa badan bilaa wadaaday kaa badan yihin bilaa wadaaday kaa badan saa darteed baa rabbi u fasaxay subxana wa taala in afar dumar la guursan karo aakhiru zamaankana konton baa ninkiiba ku soo aadaysa asheekh axmed diidaad wuxuu caddeeyey fi baxin lahu wuxuu ku caddeeyey adduunka haddaynu marayn raggu inuu si yaraan ah dumarka ay badanayaan maraykanka wuxuu i dumarku waxay ka badan yihiin ragga sideed malyan iyo shan boqol oo dumara ka badan bu sideed malyan iyo shan boqol bay dheer yihiin bu yurub sidoo kale magaalo magaalo u tariyey adduunka meesha u taran badan waxa wy waa falastiin u fiirso xikmada rabbigay gabdhaha reer falastiin waxaan wiilhay ma dhalaan hawshan hawl rabbi baa socota reer falastiin islaantay uur qaadaay ama mataanbay soo tuuri ama wiilba soo tuurayso foodla inay soo bodo waa naadir ay soo bodo waa naadir maxaa hadhi habeen baa la gawracaa ilahay raggu badin hayaa aakhirna waa la qabsan doonaa yuhuud tacaala yaa muslim hada yahuudiyun min waraa'i tacaala faqtulhu wey hawl baa meesha ka iyaga waa lasoo ururin hayaa yurub iyo galbeed ka keena soo ururiya talaabibna ugu keena noo soo ururiya qudus lqarbiya ku haya dhiig jeen iyo makiin iyo balaya ku hayaan caasimadda waa qudus imaanada idinku hawl badan baa jirta ayib meelaha u taran badan bay gaaladu hadda caddeeyeen waa caalam islaami khaasatan duwal khaliij iyo sham baa ugu taran badan bay dheheen waa meelaha nacfi ka soo socda wey iska sug geeska africa maxaa ka iman tacbaan iyo balaaya ka soo boodi khayr wey khayr ba iska noqon almuhim waxaa weeye aayaddaa waa iska cadday ninkii kaftan ku gaaloobay ninkii khayrkii loo xooda maxaa adg aduguna soo qoysa soo maaha kaftan baa lagu gaaloobay dhabtaa la iska ilaaliya wey marka gaalibada meella ma jirto walaaya aaniya sheekhu marka muxuu rabaa ayadan kugu fahansiiyo aayadda wuxuu kugu kaftan ba haddii lagu gaaloobay e ninkii tawxiidka ooga tegay hebel yuusan kaa xumaanin ninkii tawxiidka ooga tegay yaan mushaar lagaa goosanin ninkii tawxiidka ooga tegay tolkaa yuusan ku dayrinin ninkii ooga tegay gabadha lagaa furanin intaasoo arrimood ooga tegay kaafir bilah alcadiim wey ninkii kas ugu hadlay kaafir bilah alcadiim wey kaftan baa lagu gaaloobay ma wax kalaan kaa dhegaysanayna wey warku iska cadi ayadda warkeeda waa ku dhacay walaaya aaniya aayadda saddex labaad waxaa wey qawluhu tacaala man kafara biاllahi min bacdi iimanih ila man ukriha waqalbuhu muطmaئinu biاliiman walakin man sharaxa biاlkufri sadra facalayhim qadba min allahi walahum cadaab caظiim dalika bianahum mustaxabu اlxayaaةa اdunya cala اlآkhirة wayasuduuna can sabiili اllahi wallahu wan allah laa yahdi lqom alkafiriin ayib suurat naxl waa garanaysaa barankay taalla aayaddan marka waa aayad cajiiba wey aayad cajiiba wey bal culama waxay ka qaateen xataa gaalnimadii loogu dhacay bijahlin loogu dhacay inaan lagu cuudaarayn maxaa yeelay aayaddu waxay soo rartay keliya nin la dirqiyo oo la qasbay mukrah jaahil iyo hawlaha kale sheegteen iyo muta'awil iyo n n iyo xadiidu cahdin bilislaam iyo nashaa baadiyatin baciida iyo hawlaha dhegaysan mayna dheheen man kafara man waa maxay min siiq lcumuum meelgeeyay dheheen musiibo wey ayad iska firi ka hoos bix man kafara billaahi alla ciddii ku gaalowda min bacdi iimaanihi intuu alla rumeeyey kadib ilaa man ukriha wa qalbuhu muطma'inu biاliimaan walaakin man sharaxa biاlkufri sadra facalayhim qadwa min allahi walahum cadaabun cadiim ayib waxay iskugu xidhan tahay macnuhu taqdiiraad badan baa la qadaraa jawaab baa goone hawlo badan man kafara bilah bacdi iimaanihi lahum cadaabun cadiim weeye hawshu sidaas weeye ninkii ilaahay ku gaalooba min bacdi iimaanihi lahu cadaabun cadiimu fi dunya walaaakhira warku waa intaas intan marka isnaal ilaa man ukriha li ninkii la qasbay mooyeen asagoo cadaabka cadiimka kuma jiro ilaa man ukriha ninkii la darqiyey wa qalbu qalbigiisuna mudma'inun ku xasiloon yahay ku degan yahay biliimaan walaakin alcadaab alaliim wuxuu saaran yahay man duulkii sharaxa waasiciyey bisadri laabta iyo xabadka bilkufri gaalnimo ku waasiciy ninkii gaalnimada qaatay ee iimaansaday ee qaatay ee carabkiisu iyo qalbigiisu waafaqeen baa yuu leeyahay cadaabka cadiimka bilkufri sadran fa calayhim kuwa ayaga ah ee laabtooda iyo xabadkooda gaalnimada ku waasiciyey ee rumeeyey gadaba min allah cadho xagga rabbi bay leeyihin yaa dushooda ah walahum waxay leeyihiin cadaabun cadiimun cadaab kulul oo weyn bay leeyihiin daalik laba sabab baa rabbi sheegay inay ku muteen cadaabka cadiimka iyo cadhada sababka koobaad adduunya aakhara addunyay doorteen sababka labaad ilaahay gaalmaba hanuunisiyadu wa an allaha laa yahdi alqawma alkaafiriin warku iska kooban yahay sheekhu wuxuu ka rabaa marka inta hore iyo dalika biannahu mustaxabu alxayaat addunya xukumka gaalku uu leeyahay dambeeyo ee hawshu waxaa weeye sababu takfiir iyo yaana yaan takfiirinaynaa man iyo yaana takfiirinayn wuxuu sheekhu dalika midkaasi wuxuu ku yimid biannahum ayagu kuwaas ilaahay ku kufriyey bacda iimaanihim istaxabuu waxay jeclaysteen oo israaciyeen alxayaata addunya cala alaakhira istaxabuu waxay jeclaysteen ama door bideen alxayaata addunya noloshii dhaweyda adduunka ahayd bay alaakhira ka bideen alaakhira ka bideen idan shilinkii dhaafi lahaa buu ka cabsaday gaalnimadu iskaga joogay magacii buu daneeyey gaalnimuu ku joogay ee sharaftii buu ilaaliyey gaalnima ku joogay wejigii buu ku xishooday gaalnima ku joogay ama gaalnimu ammaanay maanta waxaaba darama gaalnimaa la xayaysiinba waaba la sharxiba ummaddii baaba loogu yeedhi ibnu taymiya raxmat llahi wuxuu leeyay kitaabkiisa muxuu ahaa talbiis aljahmiya muslimiintu waxay ku ijmaaceen buu yihi culamaa almuslimiin ajmacuu calaa ana man ragaba almuslimiina fi اlkufr aw ahnaa calayh aw ragaba fiihi aw amara bih ninka ammaana ama ummadda jeclaysiiya ama ugu yeedha ama amra ama idma kaafir bilahi alcadiim bui bitifaaqi اlmuslimiin walaa nisaaca fiih war la yahay ninka ummadda gaalnimada u ammaanay shirkiga oogu yeedha u fasaxa difaaca mushrik wey waa kaafir bilah alcadiim murana ma laha bu marka haddaabad adu doorbiday warkeed bajaa warkeed badaa sheekh wuxuu falam yacdir illaahu ilaahay uma cudur daarin buu uhi min haaulaa'i ayaga ah, ee gaalada ee gaalooyay yacni man kafara billahi min bacdi iimaani ila waa cumuumi nin kastoo بسبب جاه أو نقص مال أو شرف أو خوف من الآخرين أو استحyاء أو khجل wax kastaba sheeg adag ku taalla waxaad doonta ku gaalow ilah uma cuur doonan buui ilaa man ukriha ninkii la qasbay mooye maca kwni qalbihi muطmaئina bاliimaan weliba asagoo qalbigiisu ku degan yahy iimaanka islaamka wa ama غayru hada kan la qasbay kaan ka ahayn faqad kafara min bacdi iimaanihi sawaa waxaa siman oo eg oon kala qaad lahayn facalahu gaalnimada iyo shirkiga ugu dhacya khawfan cabsi aw mudaaraatan mermeerin aw mashaxatan ku bakaylid biwaani ah, aw mashaxatan biwaani waxaa la soo galay hawiya daarood warkoodi wey waa garanaysaa hadde waxa soomaaliya laku fiiriyo ah, waxaan ilaashanaynaa waddanka amnigiisa oo madgaalooba marka waa oo axmaraad u yeedhan iyo gaalo oo maraykan baad u yeedhan oo lagu tababari war dhammaaday wey waddanka amnigiisaa la sugahaya oo mashaxata ina cabdiwahaabnina dayn maayo kiyaa ingiriis wey meel kastu galahaya marka idinkeed ii taalla idan ninkii gaalooba min badi iimaanihi ama waxaa tira waan ka cabsanaynaa waxaan ka cabsanayna anagu maanta tabar ma hayno meeshanaan joognaa haddii aanu aan masaajida dhisno oon tawxiidka ku dhawaaqno oon shacaarka islaamka la muujiyaayo crus misr baa la iskaga kuruuskood ku jirna tegay raac haba ka hadhinba gumca raac waxba ka adu maxaad doonaysa ma addunya mase aakhiro addunya haddaad doonaysa cadaysa sheekh gaalka walaalaada ka dhigaba raac maca salaama maxaad noo wareer annaga hadduu iimaanku dhabka yahay sooma warkaada banaanka a ah, hilaac baa labihiisu waa cadayso aw mudaalaata ama mermerin xishood iyo xashood lamida ah waa khajal dulinimo wey kaasoo kale aw mase mashaxatan ku bakaylid biwaطanihi buu ku bakaylhaya wuxuu u gaaloobi ama diinta oga bixi ama shirkiga uusan ummadda oga digaynin xaggana uusan ka hadlaynin oo gaalnimada usan radinaynin wuxuu ku bakaylaya wadankiis waddanku jecel yahay war maad gaalnimadan ka dagaalantid maya meeshan meeshan ku sokoro wey ka ab ka ab meel dhaqaaqa ma aqaan ah. war gaalada iska daysid dan baan ku wataa dantaad ku wata maxay gaalnimo adna waad gaalooda danta isku dan baa ti gaal dankooda isku dan wey aw ahli aw mashaxatan biahli ahlkiisa ku bakaylhaya difaaci gaalnimadooda difaaci abaal buu nagu leeyahay mid doqona dabaal nacas oo lagu leey waa mas-uul soomaaliyeed wuxuu leeyahay axmaaradu ethoobiyaanku abaal bay nagu leeyihiin abaalkoodu waa inaan kaniisad oga dhisna xamar nimanka noocaasa naklida waa gaalana jirkaad isgelinaysaan dhibkeeda haysi ninka laftirg niman shan fadhiya nimanka noocaasa maklida waa kafaro murtaduun weeye bacda ma kaanuu muslimiina haddayba jirtayba jirkaas gelinaysa rebel baa loo jeedaa wadaadku waa na maagan yahay annaguna soo firin hayaa war abaalka etoobiya kugu leeda maxay tahay waxaan kufri iyo zandoqo iyo gaalnimo iyo gumaysi iyo gunimaankayna kugu haysa miyaad garanaysa waa lagu khudbaynhayaa abaal baynu ugu leeyihin wax kanu ugu abaalgud garan mayne kaniisad fi taarikh ma dhicin fi taarikh da ninkaad xaman jirteen afweyne lahayd gulatahay weligii kaniisad waddanka ma dhis annaga haddee ninkii maxaa kaa khusay sheekh muuminow taabaa magta kugu filane adigu diintaadu cidna kuma xidhnee nabi maxamed baa keenay lagana qaatay ummadda ninkii khayr kugu yimaadana kaalmayso ninkii sharkiisana sharka ummadda oga deg bal maxamed abdi wuxuu uhi mararka qaarkood xaramaynkaa fidna abu alxaramayn mar bay fidna noqdaan bu hadday bidcadu iyo shirkigu aya ka yimaada umadda wa ku gaalasitaa buui carab maxay ku gaalooday buui camr ibnulxayi baa soo qaaday xaramayna keenay weliba maku keenay madiina ii dambaysaba maku fadhiisiiyey carab oo dhan makay baa ka timid qaylo xagga ka soo yeedhay masaajidka weeye idan hadduu xaramka iyo bidca ku fadhiisato ummadoo dhan baa qaybsanaysa ummadda muslimiinta dhan baa qaybsan nin garoojo ka qaata nin liter ka qaata nin jargan ka qaata nin foosta ka rartaba waa musiiba sheekh marka adigu hawl kuu taalame allah la kala miriya meel la raacin bu ninka soomaaliyeede meeliq yaan la raacin hala joogo aw ahlihi aw cashiiratihi ama qabiilkiisa qoyskiisa ahlka waa reerkaadi carurtaada de cashiiraduna waa ree hebel diri daarood maqa jirta awlahaas wey aw maalihi ama maalkiisa aw ficlihi wa sawaaun facalahu wey aw ficlihi samayntiisa calaa wajhi lmasxi kaftana ku aw ligayri dalika min alaqraad oo dana kala ah dantaa doonta u gaaloowe ama tolka ku bakayn ama wadankaadi xoogo u dane ama reerkiinni u dane ama qoyskaadi u dane nin kasta gaal bu gaalkana maxa laga rabaa ba mid soomaaliya gaalkana maxa laga rabaa gaalkaaduna waa gaal adda difacayna gaal baa birtu waa idan qabanaysa hawsu waa ee tabar baan jirin ayib lafturkeeda waxaa tabara runta ummadda in loo sheego runta in la sheego waa daawo ummadda inaan laqujubaarin oo qorsalaanta lagu qabto bacaadka afka loo gelay musiibo wey ummadda runta loo sheego marka hadday doonaan ayagu calaa basiiratin ha ku gaaloobeen hadday doonaan calaa basiirata ha ku islaameen cadowgoodana ha kala garta ummadda cadowgeeda ha loo sheego diinteedna ha la baro inay dhiidhidoo dagaalanta ayadaa u taalla inay isdhiibtoy duloobi ayadaa u taalla laakiin ummadda yaan la sirin la takdiirinin yaan la durin oo intii lagu dhufto kabaabiso ay saxba dareemin kaabeys ummadda laga daayo ayb sheekhu marka wuxuu ihi ninkii gaalooba inuu tolkii ku bakaylahayo ama uu asagu cabsaday ama uu nin danaynayo ama uu asagu kaftamayo ama maalkiisba u yaabahaya ayib waxaan leenahay wuxuu sheekhu afcalow calaa wajhi اlmasax aw ligayri dalik waa gaal buri ila اlmukrah ilahay uma cuur daarin waxaan mukra ka ahayn warku soo gaabiyo ilaa man ukrimana ilaa man khaafa ma hayno man shaxa biwaطani wa biahli ma hayno ilaa man daara wadaahana ma hayno waxaa ilaa man ukri ikraahuna waa inuu yahay wax nafgoyn gaadhsiisan ikraaha kufri ku saabsan ama shirki ku saabsan nafgoyn waa inay gaadho ood ka boqod haddaadan caa in nafta lagaa gooyaba laanna ninka ku dirqinhaya waa inuu yahay nin awooda wuxuu kugu qasbay inuu fulin karo haddaadan ku dhawaaqin kalimatlkufri ballamkila shan qiiqaysa kaa dhex bixi bu uhi dhegtuuna ka jaray maxaad sugaadee ayib inaad tiraada ballamkaa nuxnuxsan maayo waxaad unta samee war la garta wey waa afdal waa sida fadliga badan wey mucaad nabig wuxuu yidhi yaa mucaad laa tushrik billaahi billaahi shay-an wain qutilta wa xuriqta wa quطicta ilahay ha u sharig haba lagu dilo xubnaha ha la googooyo kadin ha lagu gube dab haddii lagu gel hadhaqaaqi buur ha nuuxnuucsan abeesada ku shaqayso shirka ku dhicin ninkii asagoo agseeyey marnaba dhaqaaqi maaye waxaa doontaan sameeya xubin xubid ii war la garta wey ninka asagoo adkaysan waaye ilaa man ukriha u shaqaynaysa wallahi haddaadan aadan ku dhawaaqin gaalnimada xaggana aadan noo feermaynin in axmaarada la keena sida sharif xasan iyo raggooda ragga baydhabo ugu feermeeya etobiya wadanka la keeno irtaduu bihada alficl falka ay sameeyeen baarlamaankiisu kaasay ku gaaloobeen keliya intaan mid kale la gaadhin alwalaa walbara ay hadda ka horsiiyeen gaalo jooji shirkigii iyo dastuurkay dejiyeen jooji alxukmi biayr warkii inta ay feermeeyeen lo codayen bay ku gaaloobeen marka xaqiiqa laga hadlay adaan baashan laan intaas ku gaaloobeen khidma ay etoobiya u ugu weyneed qabteen wey khitaaha sharci ah oy waddanka kusoo gayen ummadda ku baabi'iyeen wey oy gaaladu ictiraafeen carabna ictiraaftay raggii sameeyey baad leeda waan la mid oobhaya weeyaan eh, mxuuha asmare iyo waxa la garanaya bakti iyo eritrea ay ugu dambaajina kuwa ayaga almuhim waxaa weeye marba haddaad hawshaa ku dhacday oon lagugu qasbin oo lagugu darqiyin kaafir bilahi alcadim inaa tahay bay ninka ku qasbaya waa inuu yahy nin awoodo oo ku dili kara dhibna ku geysan kara jirkaada ku saabsan ka itlaafi cudwin aw itlaafi nafsin biakmaliha labo waa in uu yahay wax deg deg ah haddaan kaa qabanaya naftu inu ku yihahdo ballamkii haddaadan ku dhawaaqin keliba berri baan ku dilahaya ku dhawaaqin berri la gaadhin ku dha berri la gaadho berri markuu soo qaanshista koogii markaa caadheh waa inay marka tahay dhibka lagu ikraaha ficilka weynayo ficil xaaliya markaa taagan haddaan kaa ku bobsiinayaa waa inuu yahay caajil laa aajil hor intii berri lagu dilay hadda sii dhawaaq ma lama rabo mamnuuc wey la gaadho waa intaasu caawa ilahay nafta asaga laga qabtee oy nimanka qoryaha lilacaya ku habsata asaga ama mid rabbiba ku habsato ha dhaqaaqin taa waa mid adigu waa inaadan ninkan iska difaaci karin ku qasbahay caga aadan kaga baxsan karin tol iyo qaraaba aadan kaga baxsan karin awooda isku difacad aadan haynin waa in xeelaadka o dhan kaasoo xidhmaan adugu waxaa tahay nin daciifon hawshan waxba ka qaban karin asagu waa qawi fulin kara wuxuu kugu hanjabahayo wuxuu kugu hanjabahayana waa wax dil ama xubin jirkaada kamid oo lagoye keenayo wey hadduu yahay ballamkeli haddaadan aadan ku dhawaaqin kelimat lkufr ama aadan gaalnimadan samayn ama hawshaad ii feermaynin gaalnimada ah waxaan la kacayaa reeboo dhan nin maanta naftu ay ku daahi kulli waa ka qidoonaya hawl taa lama hadhi anuma reebel baa la yihahdaa hebel hebel baa la yihahda magacaasa leh hadday maanta wada gaaloobaan wax tari maayaan hadday islaamana wax tari maaya aniga meesha dunta la carruurtan caawga gawracaya islaantada doxdoxdhe adag ku taallaayo waa wax adiga ku khuseeyo wey ma aha wax kale iska ilaali hawsha iyado iyo kaasu bixi idan falku waa inuu midka taaniyan waa inuu yahay wax deg deg oo hadda ah. waxa lagugu qasbayan oo ficil yahay ama qowl yahay waxaa tahay mukrah ficilka tafsiil baa geli qowlkaasa warkiis waa cadya sheekh wuxuu uhi faalaayatu aayadu tadullu waxay tusaysaa calaa haada macnahan kuu sheegay tusi ruux kastoo gaalnimo ku dhacay ama sameeyey ama ummaddu u inuu kaafir yahay ninka mukra waxaan ka ahayn aayaddu way tusaysaa min jihatayni laba dhinac ka tusaysaa aayaddu xaggey ka tusaysaa alula jihada koobaad qowlu tacaala ila man ukriha liana alistinaaa daliilu tanaawul aw daliil cumuum haddii wax lasoo sheego kadibna istina uu yimaado waxay ku tusaysaa aayaddu ama qowlkaasi qaybtan lasoo reeray mooyeen nafar kaloo ka bixi ma jiran xukumka asaga isnuhu magacaas faaidaya intaas uftaraa falam ystani اllahu ilahay ma soo reebin ila اlmukraha ninka la qasbay mooye wamacluumun waxaa la iska og yahay ana اlinsaana laa yukrahu insaanku inaan lagu dirqiyi karin ila cala اlkalaam wاlficl bani adam waa lagu diriya bani adam waxaa lagu qasbi karaa inuu waxaan ku hadlo ama sameeyo laakiin qalbigaada ilahay baa xukuma adoo ninka neceb baad dhib ku jecla waa beenta adoo aad aad u necb adoo jecel baad dhib ku necba qalbigu ilaahan baa xukuma cid ogaan kartay ma jiraan haddii la baaroo la jeexana waa cad meesha yaalla ayib idan waxa lagugu qasbi waa fal ama ama ama weedh wey wa ama caqiidat اlqalbi qalbiga wuxuu aaminsan yahay falaa yukrahu calayha axad waa runtii cid lagu qasbi karaa ma jiraan saa rabbi u soo reebo waqalbuhu muطmaئinu biاliimaan ayib taa waa mid oo ilaahay maadaama ninkaa mukriga la dirqiyay cidaan kaan ka soo rebin gaalnimadii iyo xukumka kufriga ninkii marka u gaaloobay khawfan calaa nafsihi oon ikraah gaadhsiisanayn khawfan liqabiilati mudaaraatan dolkii uu danaynayo adduunye uu doonayo magac asagu uu waayayo dana uu lahaa islaan laga furhayo mushaar laga goosanayo waa kaafir billah cadiim leannu mukramati maxaa ku qasbay wthaaniya jihada labaad ee aayaddu kaa tusaysay inaan hawshaas cidna ka baxaynin ninkii la qasbay mooyeen qowluhu tacaala dalika kufrigaas wuxuu ku yimid ama arrinka ku yimid banahu mustaxabu alxayaata adunya cala alaakhira waxay door bideen oo jeclaysteen nolosha dhow ee adduunyada ah tii aakharina ka door bideen idan markaad maxaad markaad gaaloobayso shilinkaa kula qiimo badan iyo iyo kufriga shilinka iyo danta qoyskaada iyo qabiilkiina iyo magacaadi baad ilaashanaysa ilaan adduunyadu moogtay waa wax kasta jaahi waa adduunyo shaababti waa adduunyo magacii wejiga waa adduunyo xoolihii waa adduunyo tolkaa iyo qabiilkaa waa adduunyo idan adoo dantaada ilaashanaya ama dan dalkaa ilaalinaya ama mid dowladeed ilaalinaya oon diin ku salaysnayn baad gaalnimo ummadda u horseta ama samaysay kaafir baa tahay bilahi alcadiim maxaa yeelay liannaka waxay ku jirtaan min aladiina yastaxibuuna alxayaat addunya cala alaakhira bay ku jirtaa fasaraxa rabbi wuxuu caddeeyey usan sarbeebin ana hada alkufra wاlcadaab lam yakun bisababi اlictiqaad aw aljahl aw albugd liddiin aw maxabat اlkufr wa inama sababuhu ana lahu fi dalika xadan min xuduud اdunya faaatarahu cala اdiin soo ma jeedin warku war cad weeyey sheekh wuxuu ku yidhi ilaahay wuxuu caddeeyey usan sarbeebin gaalnimadan la sheegay iyo cadaabka la sheegay lam yakun bisabab اlictiqaad ictiqaad kuma iman ictiqaad aad gaalnimo rumaysan tahay oo qalbigeeda ay ku jirto kumaadan gaaloobeen waxaadan kaloon ku gaaloobin jaahilnimo aad waxa inuu gaalnimo tahay ama kufrigaad ka jahilta kumaadan gaaloobin waxaadan ku gaaloobin albukdu lidiin adoo etoobiyaanka necab oo axmaarada qalban ka necab haddaad tiraahdo aad kaalmayso amaad caawayso kaafir baa tahay adduunka dadka joogtaad maanta ayagu ugu necab tahay ayib muslimiintana adduunka aad ugu jeceshahay muslimiintana aad la shaqayso ood xabadda xagg ka soo rido ayagana aad caawayso kaafir baa tahay warka iska ilaali hawshe kaasbixi hawshan kaa hoos bixin waxa lagu gaaloobaya waa dariiqihii dhoodhooban tahay baashu istaagan bambooyinkaas daad ku istaagta yaqaan idan waxaan lagu gaaloobin bu aayaddu caddaysay laguma gaaloobin in ictiqaad qalbiga o ruuxan gaalnimo u aaminay jahliga kumuusan gaaloobin aw albugdu lidiin diinta uu necab yahayna kumuusan gaaloobin sheekhu wuxuu radin wadaadaha yidhi waxaa alwalaa walbalaa loo shardiyaa in ay tahay muwaalaad fi diin oo nimanka diintooda jecesha doqonnimo wey madhab irja weliba hulaat lmurjia wey aljahmiya madhabkooda wey iska ilaaya lagu sirin kadibna shar salfiya lagu xidhan albugdu lidiin diin la necab yahayna laguma gaalobin aw maxabat اlkufr ama gaalnimo la jecely laguma gaalobin wainamaa sababuhu sababka kufrigu waxaa weeye ana lahu kaafirki waxa u ahaaday fii dalika arrinka asaga markuu hawshan samaynayey ama ninka mameerinayey ama sharaftiisa ilaashanayay dambu ka lahaa ana lahu fi dalika yani fi kufr xadan min xuduud اdunya war maxaa kugu dhacay haddi haddaanan saa yeelin berri baa la isgalaya maxaan samaynaa haddaanan u feermayna iyadaaba iska soo geliyay ayadoo iska soo gasho ogaaday horaanba waa la maaganaay horada horaanba waa la maaganaay nicnada iska daysa maxaa kuu geeyey warkan dayib min xuduud dunya adduunyada dheefaheeda ayuu ilaashanaya fa aaharahu xadigiibuu door biday cala diini diintiiba ka door biday fa kafara bidalika wey taasuu ku gaaray warku waa cad yahay wallahu subxaanah wa tacala aclam wsala allahu calaa nabiyina muxamedin wcala alih wasaxbi waslem idan kitaabku waa dhamaaday kashfu shubahaad lo odhan jiray kitaab adag xagganna wanaagsan buu ahaa wixii khayra aan soo sheegnay ilaahay subxana wa tacala ummadda ha ku anfaco wixii shar ana ilahaydan gara mariyo sheekh ilahay alfayna ilahay subxana wa tacala ka amamariyo miisaankiisa xasanka allah saaro kitaabku waxaynu soo maray ee u qiimo badnaa toddoba iyo toban shubho shan oo sheekhu ka jawaabay ayuu ahaa tafaasiil fara badan iyo masaa'il fara badanna sheekhu waa geda raxmat ullah tacala caleyh ha laga dib in loo miraajiyo baan waxaa ka mid ah tawxiid waa masala macrakatu aqdaam wey waana masalatu aqdaam ayib idan tawxiid waxbaa u taqaanaa mushrikii assoomaaliyiinna tawxiid waxbay u yaqaanaan waxaa u baahan in dib loo muraajaciyo tacriifu shirk maxaa shirki la yihahdaa ayib waa rog isku hayno in la baaray u baahanta ayib waxaa kaloo u baahan in layska ogaado in mushrikiin zamanina haada ay ka dhigeen tawxiid arububiya iyo tawxiid aluluhiya tawxiidan waaxidan oo isku mid ah oo marka tawxiid ulcibaada ay fasirhayaan ay kugu fasiraan tawxiid arububiya waana khata ay xataa aysan quraysh gelin wey ayib mushrikiin alcarab aysan gelin saddex mise afar waxaa bunaan in la ogaado tacriif alcibaada cibaada maxaa loo yaqaanaa waa masale asaasiya cibaado waxaad u taqaana haddii rabbi la siiyana waa tawxiid iyo ikhlaas waxaad cibaado u taqaana ilahay khayrka addi la waa shirki iyo kufri weeye ayana tacriifkeeda iska soo ogow waxaa kaloo muhiimadu mudan in la xuso mushrikiin zamaanina haadaa waxay in badan ku dul wareegaan inay ku ururiyaan shirkigii iyo gaalnimadii awsaanta iyo asnaamta iyo axjaarta taana iska ogow shubada ayadaah gaalnimadii ay fara badan tahay hawlo badanna ay meelo badanna gasheen iska ogow waxaa mudan in la baraarujo iyaduna la xuso masalada sheekhu baraarujiyey uu yidhi mushrikii zamanina haaulaa akfaru min alawaliin mushrikiinta xilligan joogta waxay ka gaalnimo wen yihiin oy ka daran yihiin kuwii jooga xilliga nabi maxamed laba sabab buu sheekhu sheegay sababna waa kugu daray sababka koobaad mushrikiinta hore carbeed e ilaahay subxaanahu wa tacaala fi rakhaa bay u sharig yeeli jireen xilliga barwaaqi iyo berisamaad iyo bayaxow la joogo bay laakiin markay hawshu kulaatay abaar dhacdo ay naftu ay caarido naftu ay sakaraad noqoto tawxiid bay laban jireen khaalisa amaa kuwa hadda jooga fi rakhaa'i wa fi shiddati qamaaciir iyo jilaal iyo dog iyo diraacba waa mushrikiin wey weliba cinda shadaa'id bay daran yihiin xilliga barwaaqa la joogay bay roon yihiin markay hawshu xumaatayba aadaan ba awliyada ay aadaan taa waa qodob qodobka labaad sheekh wuxuu yihi qoryii mushrikiin alcarab ambiye iyo owliye malaa'ig iyo insi ama jamaadaad iyo geeda aan dembiba gelin bay ku ekaysteen kuwan laakiin maanta jooga mararka qaarkood waxay caabudaanba fajaro iyo faasiqiin iyo qabri aan jirin oo xabaalbilaash ah bayba ku jabeen buuri bar waxaa laga yaabaa dameer meel ku xabaan inayba u diiqaan taa waa mid qodobka saddexaad ee muhiimka aan ku daran muxuu ahaa mushrikiin alcarab shirkigoodu ma ahayn fii tawxiid rububiya wuxuu ahaa fii tawxiid alcibaada kuwan maanta joogaaya shirkigoodu wuxuu u badan yahay fii tawxiid rububiya tasaruf iyo tamkiin iyo maamul iyo tadbiir iyo khalqi iyo dhul la fidiyey waxaa lagu leeyahay afar wadaad baa dhulka fidiyee afar tir afarta afarta jawxahaya aqdaab baa haysa leeyaado hawth baa la maraa budaliya nuja jira toddobada qaarona ciidan baa xukuma toddoba nin baa kala xukuntay waaba hawshuu rabbi lahaa ee afcaalu rabbi ahayd baaba la galayba idan shirkooda fi tawxiid rububiya iyo ilaahiyaba nafsa shay ah uluhiyaba nafsa shay ah saddexdaa masalana ayadna laftirkooda in lagu barao waa muhiim looga digo waxaa kaloo muhiima ah cilmiga sharciga in la barto wa khaasatan masaa'il اlkufr wاliimaan masأlaة اasmا واaxkaam waa in la baxiyo in laska ilaaliya hawsha ayada xilligan maanta shubahaadku waa far badan yihiin sufiyaba derbiyaha ka soo daaatay saan anaga iskugu maqnaynba grubyo lagu kala baxayay jadidiye iyo khawaarij iyo saruriye iyo qudbiyiin lagu hayay iticaad iyo ictisaam iyo shabaab iyo wax la garan waayo loo kala waday bayba suufiya ka soo daaatay derbiya ka soo daaatay maraykanna dabada ka riixahaya meesha idin geen baan arkayna muhiim ah inaan baraarujinno laba qodob asaasi wey khilaafka maanta taagan ee muslimiinta u dhexeeya weliba qaybta wadaadaha islaamiyiinta u dhexeeya laba asal buu ku salaysan yahay asalka koobaad waxaa weeye alxukmu cala annaas bulshada islaamka maanta sheegatay duniyada ku nool meeqa milyon balyan weeye muslimiintu a hal balyan iyo barh weeye adugu duniyada dadka ku nool boqol kiiba labatan y shan wey muslimiintu adduunka waxaa bini aadam jooga intii hadda la arkay ma aqaana ad biniadamka mal jire intuuna hadda adduunka jo boqol labaatan iyo shan baa islam sheegata waa muslimiin daba odhan mayna islam bay sheegtaan boqol kiiba iyo shan wadaadaha marka intaa hogaaminaya waxay isku hayaan ugu daran waa qadiya waaxida ta koobaad qadiyatayn wey qadiya alula waxaa weeye alxukmu alaa cala almujtamacaat alislaamiya bulshooyinkan adduunka maanta ku nool maxaad ka aaminsantahay wadaado wadaaddo waxay dhan gaalo way kulligoodba adduunka wax islaan sheeganaya wadaduubka weyn ee nafar muslima kuma jira anaga aan ka ahayn annagunbaa muslimiin inta kala gaalo weeye takfiir ba warkaa qaba murim waa dhuban yihiin waa joogaan waa taqaanaa takfiirso lama yaqaan annaga waxaan ka ahayn masaajid yar baana qaada bay dhaheen doon yar baana qaada ciddaan soo fulin kaafir bilahi alcadiim wey ma kuwa hata xaramaynka fadhiyo culamada garka weyn hayatu kabar kaafaro ayib waxaan annaga ka hayno maanta duniyada ku nool waa gaala yidhahdeen waxaa kuu soo haray ayagaa waxaan ka hayno muslimiinta inteeda kale waxay aaminsan yihiin bulshada maanta duniyada joogta inay muslimiin yihiin kor marka laga fiiriyo ninku ninkii asagu si gooni ah ama qoyskii iyo qabiilkii si gooniah gaalnimo ugu dhaca ee la xukumo qadiya mucayana laga qaata mooyeen bulshada marka kor laga fiiriyo waa muslimiin minhum alfaasiq alfaajir minhum mumin saalix alkhaalis wa minhum munaafiq baa ku jira islaam iska si ila islamku waa qayb badan yahay xukman aw aw xaqiiqatan takfir lakin waxay dh anagu cidaan ka ahayn gaalo wey waxaa takfir lamida alrawaafid iyo imaamiyada iyo qaybo lamida ay waxay waxaan anaga ka hayn gaalo wey macal waxaan suniyo macal saxaabadaaba gaalaaba bay taagan yihiin adugu takfir iyo baabkooda wixii la halmaala mooye inta kale islaan inay yihiin baa la aaminsan yahay ayb qadiyada labaad ee kuusoo dhacda waxaa weeye manhajka maanta munaasabka ku ah muslimiintu inay khariban yihiin oo dhaqanka nabiga ka tageen oo shareecadii ka fogaadeen oo diintii wax yar kasii waswas leedahay muran ma laha kulli waa la qirsan yahay waxaa marka laisku khilaafsan yahay marka manhajka iyo usluubka iyo nidaamka maanta haboon ee muslimiinta lagu badbaadin kara muxuu yahay nin wuxuu ihi muslimta waxa lagu badbaadin karaa wahaabiyo in la baabi'iyo waa suufi iyo qaadiriyo iyo nimankaa taqaanida soomaaliyeed iyo khayrkoodba shaqo kale ma hayaan ma halgamaan ma jahaadaan suufi dagaalama gormaa adunka ugu dambeysay ina cabdilxasan baa ugu dambeeyey asagoo waxaan u malay xataa saalixiin ku dhuntaan u usan suufi ba ahayn marka horaba qaadiriya umaba dagaal qash ma siiyaanba ziyaaro weydii iyo hawlahaas iyo ummad dulan lagu laayo weydii ayib almuhim nin wuxuu leeyahay ummadda fasaadkeed wuxuu ka socdaa un wahaabiye iyo balaayadan kitaabka sunnaha loo laabtay haati daliilka ku haya maxaa u daliila daliil keenso kitaabka qur-aanka la ordi iyo axaadiista la ordi nimankaasaa muslimaha la baabi'iyo gaal kastoo yimaadana ha loo mashaxrado dictaator kastoo waddanka soo mara ha loo sacabeeyo gurigiisa ha laga dinaahiyo ha loo kitaafiiriyo ayagana haloo halagu diro warku waa nimankaasi ku baabi'een nimana waxay manhajka maanta munaasabka waxaa weeye hee in xukaamta laga dambeeyo meeshay maraan hadday naarna geeyaan aan aragno hadday maraykan noo geeyaan aan aragno hadday m ayagaasu aan ka dambayno ah, sheekh rabic groub wey aday gaalo anigu agtay muslimiin ba kayin ba kuleh xukaamta laga dambeeyo xukaamta maanta adduunka jooga waa muslimiin ahlu khayra ayagaa lagu dayanayaa sheekh rabci raggiisi nimankaa jidi u taqaana meeshaasa mareen niman waxay yidhahdeen kuwa waa kusoo daalay muslimiintu shucubtu waa fiican tahay ahlu khayr wey shucubtu nin wanaagsan baa ku jira nin xun baa ku jira wanaag baa ku badan in xoogo la taxriikiyo la gubaabiyo la carabay u baahan yihiin balaayadan feedhaha kaga fadhida muslimiinta xukaamta ah adduunka la dhaafiyo niman baa meeshaa maray alqaacidii raggeeda baa halkaa maray soo garateen maa hawshu waa fara badanta labadaa qadiyaa la isku hayaa muhiimadu waxaa maay go-aankeennu ka qadayna maxaa xug bulshooyinka adduunka maanta ku nool nin wuxu waa gaal nin wuxu waa islaam khilaaf badan baa ka taagan idan nimankiidii waa islaam bulshooyinka maanta adduunka joogaay waxay isku khilaafeen bulshooyinku ma islaamka fiicnaya saxdayba hayaan mise waxbaa si ka ah niman le waxba nagama maqna waa iska jiraan oo khariban oo adduunku waa nabad islaamka saxiixa lagu taaganya dhib ma jiro waa iska jiraan oo doqoma ah laakiin intooda wax isku waafaqeen in dhib jiro khaladna jiro islaamka shubahaad iyo shahwaad baan lagu daray la kharibay diinta aysan saafi ahayn dhaqanka muslimiinta anu ka hadlaynaaye in wax la saxana loo baahan yahay ma loo baahan yaha qaabkeen wax u saxnaa dariiqeen maraa kee u habboon oo u dhow aniga waxaa ila roo nimankii dariiqa maanta wax lagu saxi kara waxaa weeye aljihaad fi sabiili illah wabillahi towfiiq warku waa kaa xidhan yahay يا ربي أسألك الخلاص لحالي فأنا ضعيف وهذه أحوالي